بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين caawa oo ah habeen sabti ah siddeed iyo toban ay marayso bisha jumaad اlأulaa ee bisha shanaad ah kun afar boqol iyo afartan iyo labada hijrada nabiga sala allahu alayh waalih wasalam ku beegan kowda bisha koowaad labaatan iyo laba kun labaatan iyo kowga waxaa inoo bilaabanayaa kitaabkan cadiimka ah ee aadka u qiimo badan ee imaamka qiimaha badan ee xaafidka ah uu alifay saxiixu muslim ibn اlxajaaj kitaabkaasaa noo bilaabanaya fii masjid ibn اlqayim اljawsiya qaarisa kenya dhowr qodob oo ko kooban ayaan insha allahu tacaala si yar dhaqsa u dulmari doonaa kadibna waxaa inoo bilaaban doontaa muqadimada kitaabka oo ah muqadimo aada u qiimo badan oo aadna u dheer cinaayo iyo fahanna u baahan waa qodobka koobaadee imaamka kitaabkan iskale waxaa la yidhaahdaa huwa alimaam alkabiir alxaafid abulxusein muslim ibn اlxajaaj bn muslim alqushayri alqushayriyi nasabi annaysaburiyi اlbaladi wاlwaطn qabiilkiisana qushayri buu ahaa waddankaisana naysaabuur wuxuu dhashay imaamka raximah اllahu tacaala laba kun iyo laba boqol iyo kowgii laba boqol iyo kow hijrada markay maraysay calaa qowl waa ra'yi ay culimmadu ay qabaan qaar sheekh alimaam adahabi kitaabkiisa alcibar la yihahdo kusoo arooriyey qowl kalaa jiro oo leh laba boqol iyo labadii bay ahayd hijradu markuu dhashay qowb saddexaad baa jira oo ah laba boqol iyo afar bay ahayd iyaduna dahabi baa laga soo arooriyaa fi siyar oo qiila buu ku soo qaaday qowlka afaraad ee u dambeeyana laba boqol iyo lixdii hijrada nabiga calayhi salaam buu dhashay macnaheedu waxaa weeyaan qarnigii saddexaad bilowgiisi buu dhashay imaamka raximahu allahu tacaala wa calaa haada imaamku wuxuu soo gelayaa min alquruuni almufadala saddexdii qarni ee nabigeenna uu yidhi khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uu yidhi qarnigaygaa u khayr badan saxaabada nabigu noolaa qarniga ku xigay iyo qarniga kusii xigay saddexdii qarni uu nabigu sheegay ee la yihahdaa quruun lmufadala quruunta la fadlilayo ayuu imaamku raximahu llahu tacaala isaguna kamid yahay quruuntaasi ku jiraa imaamku wuxuu dhintay laba boqol iyo lixdan iyo kowgii hijrada isaga oo konton iyo shan sano jiro konton iyo shan sano maanta reer magaalku waxay u arkaan nin dhallinyaro ah konton iyo shan jir qofkaa ah inuu xoog leeyahay oo haddaba adduunkii bilaabay oo uu fahmadiisa iyo nashaadkiisa fiican yahay haddayna cudurra iyo ridanin da'yar baa loo arkaa imaamka markaa intaas oo kutub ah oo waaweyn oo funuun kala duwan ah inoo alifay ee aruuriyey xilli ayna imkaaniyaad jirin ayna jirin dhaqaalo badan iyo wasaa-ishan iyo qaabkan hadda wax lagu barta ee kala duduwan ee ama ah korontada iyo kaarabada ama ah in lasoo soo dhoweeyo waxbarashadii oo si fudud aad baxdigii iyo masaa-isha u heli karto ama maraajicdii iyo maktabaadkii inay mutawafir tahay oo la heli karo ama imkaaniyaadka faraha badan ilaahay noogu nicbeeyey ma haysanin imaamka raximahu allahu tacaala maca daalika shan iyo konton buu ku dhintay kitaabkana waa nooga tegay iyo kutub kaloo aada u qiimo badanba culummada waxay ka hadlaan sababtii dhimashada imaamka uu u dhintay in qof dhimashadiisa iyo sababta u dhintay laga hadlo waxay qiimo leedahay mararka qaar markay la jirto nugta ama faa'ida khaadima lialcilmi wa shaxdi alhimam faa'iido cilmi ah oo innaga laftirkeeda mooraalkeenna iyo soofaynaysa iyo waxbarashada iyo aqoonta nagu dhiiragelinaysa haddii la socoto in qofka dhimashadiisii iyo suu ku dhinta la sheego waxaa weeyaan waa shay u baahan ama loo baahan yahay liannahu waxaa naga gashay maanta ujeeddada aan u fadhin oo ah cilmiga iyo ahamiyada ay siin jireen selafka ummadda iyo sabirka dheer ay ku bixin jireen inay waxbarashada iyo aqoonta gaaraan hal xadiida iyo intay ku bixin jireen inay gaaraan ayaad arkaysaa alimaam axmed ibnu salama nin la yidhaahda wuxuu leeyahay cuqida liabilxusein muslim ibnu xajaaj majlisun lilmudaakara waxaa loo fadhiistay oo loo guntay imaam muslim raximah llahu tacaala majlis mudaakara ah culimmadu way fadhiisan jireen markaasaa masaa-isha cilmigaa la soo qaadi jir oo sheekha la weydiinaya oo takriijkaa la su-aali oo rijaasha ku sugtaa la weydiini oo masalada fiqiga ku jirtaa la weydiini oo wax allaalo wixii markaa cilmi oo istinbaad u baahan ama u baahan muxuu ahaa ama xifdi iyo idraag u baahan ama diraayo iyo riwaaya kusoo koobo ayay culummadu isdhaafsan jireen marka imaam muslim raximah llahu tacaala caalim buu ahaa waa loo yimid waxaa la yidhahyay fariisaa la yidhi masaa-ishii la weydiinayay markaa hadday la weydiiyey wax badanna uu ka jawaabay xifdigiisa iyo aqoontiisa ilaahay uu siiyey ilaahayna waafajiyey waxaa weeyaan wa fowqa kulli dii cilmin caliim cilmigu xad ma laha wax koobayna ma jiro qof walbana qadar buu u joogaa marka imaamka masale xadiid baa la weydiiyey uunan garanin aqoonsanin oo uuna ku baraarugin markaasuu wuxuu u laabtay gurigiisii hadduu gurigu u laabtay wuxuu qaatay faynuus buu shitay gurigii markuu garay buu dadkii guriga jeganaay uu la joogay wuxuu ku yidhi laa yadkhulanna axadu minkum hada albeyt gurigan qofna yuuna caawa igu soo gelin buu yidhi keligey ayaa caawa gurigan ku jira ayaan laigu soo gelin faynuusiisuu shitay maktabadiisa buu galay markaasaa waxaa lagu yidhi uhdiyad lanaa salla fiiha tamr ay imaamow waad aragtaa caawa waad waxaad aragtaa meeshaad ku khalwayso oo dadkii waa iska fogeysay khidmadii iyo shaqadii lagu hayayna waxaa diiday in lagula lagu qabto bal waxaan haynaa baa la yidhi xoogow masaf ama xoogow timir ah yaan haynaa in timiraan haynaayo nala soo hadiyeeye ma ma ku keeni karnaa markaasu wuxuu yidhi qadimuuha ilaya ii keena buu yidhi keena halkaas dhiga waa la soo dhigay timirtii halkaasay ku jirtaa dambiishii markaasuu wuxuu guda galay inuu baaritaan sameeyo xadiidkii ku yar istaagay kutubtii inuu raadiyo oo ka baaro ayuu guda galay intaa uu baaraayo marka dareenkiisii wuxuu jiraa iyo maskaxdiisii oo dhan wuxuu jiraa oo murakas ku yahay aad iyo aad uu culays u saaray xadiidkaa inuu helo wax kale oo maskaxdiisa ku jirta ma laha timirtina waa ag taallaa markaasuu wuxuu guda galay raximahullah inuu qaadanayo xadiidkiina baaraayo timirtina uu xabad qaadanayo waa shaqadiibuu wadaa isagoon is ogeyn oon tarkiisinaynin oo calooshiisii iyo wixii baahidiisa ay ahayd iyo saamaynta ay timirtu ku leedahay midnaba aan aad iyo aad ugu baraarugsanayn laakiin maskaxdiisu ay jirto xadiidkaas saad ku heli lahayd ayuu wuxuu gudagal inuu xabad timira qaadaayo oo uu markaasi muudmuudsani mudmuudsani haddana xadiidkii buu sii baari kitaabkan u baari min aljildi ila ljildi laga bilaabo safxada koobaad laata u dambayso madaantii meelihii lagu maleynayey halkaasuu baadidii xadiidkeed ka raadinaya waagi wuxuu u beriyey wixii oo timirtii dhanneed ay dhammaatay xadiidkiina intuu qoray oo taxriiriyey uu qoray oo meel dhigay naftina ay ka baxday baa waagi markuu beriyey loo soo galay marka wuxuu leeyahay alimaamu alxaakim zaadanii hiqa min asxaabina annahu minhaa marida wa maat inuu arrintaas timirtaasi uuna isagoon is ogeyn dareenkiisa xaggaa jiro darteed inuu markaa u jirraday oo uu u dhintay halkaa waxaan ka qaadanaynaa meeqa innaga muufe iyo jabaati baan ugu tagaa laylan iyo nahaaran habeen iyo maalinba caloosheenni ma badhna way ningaxan tahay way buuxdaa daacadaad arkaysaa naga socota hurdadaan mararka qaar qaban laanahay dhereg darteed ilaa niska hore dhan ayaa laga yaba inaan cufta ku hayno wax xadiidah oon hayno iyo wax cilmiya oon baranno iyo wax dadaal diiniyeeda oon bixinaynana qalla an yuujad in la helo waa yar tahay marka imaamka raximah llahu tacaala dadaalkaas ayaad ka garanaysa o ka fahmi kartaa imaamku raximah llahu tacaala wuxuu ku barbaaray guri cilmi guri cilmi iyo aqoon iyo macrifo ay taalo aabihiis isaga dhalay oo xajaaj binu muslim oo dhihi jiray alimaam muslim bnu xajaaj binu muslim ayuu ahaa abulxusein muslim xajaaj binu muslim buu ayaa wuxuu ahaa nin caalima oo cilmiga dadka bara isaguna isagoo yar alimaam muslim ayuu cilmiga iyo xadiidka iyo barashadiisa u fadhiistay labiyo toban jir buu ahaa caam eh, miatain wa amaaniyat cashar hijrada markay maraysay labiyo toban sana uu marayay ayuu u fadhiistay inuu xalqad iyo cilmiga barashadiisa uu u guntado oo daalib alcilmi uu noqdo marka taasna waxaad garanaysaa cilmigu wuxuu u baahan yahay min asiqar yaraanta in lagu bilaabo altacliimu fi siqari kanaqshi fi lxajar adoo yar haddaad waxbarashada ku dadaasho ood wado ood wado dee maalintaad weynaato cilmigaadi kamiya qadar weyn buu gaaraya meel fiican buu gaaraya marka inaad waktiga la iska dhuminin oo haddii dhallinyaro la yahay ma joogi doonto dhallinyaronimadu haddii caafimaad la haystona ma socon doonto haddii la haysto firaaq iyo fursadna ma socon doonto intaa ka hor in laga faaidaystaa loo baahan yahay imaamkan muslim raximah llahu tacaala mihnadiisa inuu daalibulcilmi yahay caalim yahay dadka waxbara markii xagga laga dhigo adduunyadiisuna waa u shaqaysan jiri ah, walaa tansa nasiibaka min addunya qeybta adduunyadaad ku leedahay ha halmaamin marka wuxuu ahaa baa laleeyahay raximahu llah taajiran yabiicu lbaza nin beec mushtara oo dharka gada ayuu ahaa wa kaana kaiira alixsaani ila annaas wuxuu ahaa nin samafal badan oo dadka ixsaan u sameeya u ahaa xataa luqiba bimuxsini naysaabuur muxsinkii naysaabuur baa loo bixiyey ninkii muxsinkahaa ah ee samafalaha ee khayrka badnaa ee naysaabuur markii la yidhaahdo imaam muslim uu ku dhacay raximah llahu tacaala inaad cilmi yeelato dhaqaalana yeelato cilmigaadana aada infaaqisood bixiso dhaqaalihiina aad infaaqisood bixiso waa labada shay ee qofka lagu xasdo laa xasada ilaa fitnatayni laba shay unbaa qofka lagu xasdi karaa ama asagoo kale la dhihi kara ayaa kaa dhiga oo la kaban karaa qof ilaahay cilmi siiyey oo cilmigiisii ku camalfalo oo gaadhsiinaya akhrinaya qur-aanka habeen iyo maalinba iyo qof ilaahay xoolo siiyey oo ku salliday inuu ku bixiyo xaqa meeshuu marayaba alimaamu muslim raximah llahu tacaala wuxuu ahaa nin cilmiga markuu culimmadiisii ka bartay waddankii uu joogay iyo magaaladuu joogay haddana wuxuu ahaa imaamku daa rixlatin waasica nin rixladiisu ay aada u ballaarantay rixlada waxaa weeye waxaa la yihahda xernimada waa la xereeyaa haddii culummadii meeshaad joogtay culummadeeda wax ka barato ama aad ka weydo inaad tirahdo meeshan kama tegi kari iyo meeshan ma aadi kari aad tirahda ma ahee tadxiyaa loo baahanya marka wuxuu ahaa raxaala raximah llahu tacaala caaliy lhima kathiiru nashaat nin himadiisu ay aad u sarrayso u ahaa nashaad badan firfircoon cajis iyo wahsi aan aqoonin bu raximah llah aad iyo aadna wuxuu ugu sabri jiray fii alabi alcilmi wataxsiil cilmiga barashadiisa iyo in cilmiga gacanta lagu dhigo oo la barto wuxuu ka mid ahaa imaamku ragga ku caanbaxay raxaalada iyo xeraynta cilmiga barashadiisa darteed wuxuu u xereeyey imaamku magaalooyinka wadanka xilliga muslim muslimiinta u waaweynaa oo dhan iyo gobolada iyo wadamada xilligaas ugu caansanaa cilmiga waxbarashada dakhala alxijaaz wاlciraaq wاlray wadakhala misr wadakhala shaam dhulkaasoo dhan buu wada maray oo culimmadii joogtay uu cilmigii hayhayeen buu kala soo baxay oo uu ka soo qaaday raximah اllahu tacaala imaamkan cadiimka ah caqiidadiisu waxay ahayd caqiidatu ahlilxadiid min ala'imati a'imada ahlulxadiidka ah ee xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dhigtay minhaajka waddada ka dhigtay ee wax allaala wuxuu reebana ka hadhaya wuxuu amrana qaadanaya aadaabta xadiidka dadka qaatay buu ka mid ahaa wixii nabi moxamed sala allahu caleyh waaalih wasalam uu ku fasiray qur-aanka kariimka ah iyo sidii uu nabiga saxaabadiisa u baray sidaas kuwii u qaatay buu ka mid ahaa wax taqliid ah iyo wax maaragtay hawaa ah iyo wax bidca ah oo soo gashay ma jirin raximahu llahu tacaala calaa madhabi axmed ibnu xambal wa isxaaq ibnu rahawayhi wاlbukhaari waabi zurca waغayrihim aimadaasuu la saf ahaa oo calaa manhajihim wacaqiidatihim waddadoodu taagnaa amaa xagga furuucda usuusha garanay xagga furuucda fiqiga iyo masaa-isha fiqiga ah waxaa aada iyo aad khilaaf u dhex maray dadka culimmada ah kullun yaddaci biwasli leyla qof walbaba wuxuu sheeganayaa iyo madhab walbaba axmed eh, alimaamu muslim inuu kamid ahaa dadka waxaa kamida mid dhahaya imaam muslim wuxuu ahaa shaafici buu ahaa qaar waxay leeyihiin xambali buu ahaa kuwa wax kaley sheegeen waxay sidaa ku xumbaaray khilaafkaasna isaga ka dhacayna ma aha keligiise bukhaari baa saa loo sheegtaa shaafici buu ahaa xambali buu ahaa ilaa akhirihii baa la dhahaa iyo raggii kale aimatu sitada ahaa marka waxaa arrintaas keenana waxaa laga yaabaa inay tahay masaa-isha qaar ee fiqiga ah uu ku waafaqay imaam axmed bnu xambal ama uu ku waafaqa alimaam shaafici taasna macnaheedu tamadhub tamadhab iyo inuu madhabkaasi uu ka tirsan yahay kama dhigna bale waxaa tusaysa inuunan madhab mucayanah oo mudaahib lfiqhi inuunan u tacasubin ama taqliid iyo ku xidhnayn ama una ku xidhnayn oo uuna maaratay una ku gaabsanin ee uu ahaa imaam mujtahidaho iilaac dheer oo aqoontiisa iyo macrifadiisa meeshay gaadhsiiso uun ku ijtihaada inuu ahaa waxaa tusaysaa mukhaalafatahu lihaulaai laima aimadaasi shaafici iyo axmed iyuu khilaafi jiray masaa-isha uu ku khilaafi jiray mararka qaar qofka muqalidka ahna laa yajuuzu mukhaalafata imaami abada imaamkiisa ma khilaafi karo marka halkaa waxaa laga gartay inuunan ahayn madhab mucayana oo madaahibtaa kamida sida xaqa waxaa weeyaan madhabkiisu calaa madhab ahlilxadiid ayuu ahaa imaam mujtahid ah yaduuru maca nasi xayu daara meel allaala meesha naska uu mar walbaba la socdo ayuu qaadan jiray masaladan ayada ah ama xaadiadan ama waaqacadan ama xukunkan meesha aayaddu ama xadiidku ay xoojiyaan buu qaadan jiray oo rajixi jiray asaga laftirkiisa wuxuu ka mid ahaa dadka istimbaadka iyo fahanka ka soo saarta qur-aanka iyo sunnada wax rajaxa ayuu ahaa raximah llahu tacaala imaam muslim raximah llahu tacaala ammaantiisu way badan tahay lamana soo koobi karo culummadii xilligiisa joogtay iyo kuwii ka dambeeyey ee arkay cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo macrifadiisu intaba waxa weeyaan aad bay oola ashqaraareen oo oola tacajubeen oo u istixsaansadeen oo usoo dhaweeyeen wanaaggiisa oo u quuri waayeen culimmada ammaantay fanaa aad iyo aad u wanaagsan oo caair ah waxaa kamid ah alimaam alxaakim abu cabdillahi bn lbayic alxaafid waxaa laga wuxuu ka sheekeynayay isxaaq nin la yidhaahdo oo wuxuu fiiriyey alimaam muslim buu saa u fiiriyey maalin maalmaha ka mid a markaasuu wuxuu yidhi lan nacdama alkhayra maa abqaaka allahu lilmuslimiina lan nacdama alkhayra maa abqaaka allahu lilmuslimiin muslim buu ku wadaa inta ilaahay muslimiinta dhexdaa dhex joogto oo ilaahay islaamka kuu baaqi yeelaayo eed dhex joogto khayr waayi meenna buu yidhi ah, intaad nugu dhex jirto khayr waayi meenno ayuu ku yidhi alimaam alqaadi ciyaad asawra fii muqadimati sharxi wuxuu ku yidhi axadu aimati lmuslimiina waxufaadi lmuxadisiina wuxuu kamid ahaa aimada muslimiinta waaweyn xufaada muxadisiinta ee cilmiga xadiidka xifdsan buu kamid ahaa almutqiniina almunsifiin almusanifiin kuwa intay cilmiga itqaaniyeen sugeen haddana taaliifka ku darsaday wax alifay anaa caleyhi hayru waaxidi min alaimati almutaqadimiin culamo badan baa ammaantay khadiib albaqdaadi wuxuu leeyahay axad alaima min xufaadi alxadiid aimada waaweyn ee xufaadulxadiidka ayuu kamid ahaa lama soo koobi kara waxaa weeyaan in yaroo tabaruk ah unbaan ka sheegayna on barakaysanayna kitaabkiisa usoo imaw saxiixa ah ee cadiimka ee jaamica ah kitaabkan isaga alimaam muslim uu leeyahay marka laga hadlaayo meelo qodobo dhowr ah qodobka koobaad fadliga kitaabkan lagu sheegay ammaanta culamada ammaaneen alimaamu abu camar ibnu salaax shahrazuri raximah llah wuxuu leeyahay kitaabkan waa thani kutubin sunifa fi saxiixi alxadiid kutubtan axaadiista ee saxiixadaa ah, midka labaad weeye midka labaad wawusima bihi wawudica lahu khaasa axaadiista saxiixa keliya kutubta loo calaameeye loo asteeyey ee loo dejiyey kii labaad weeyaan sabaqa albukhaariyu ilaa dalika wasallaa muslimu bukhaari baa uga horeeyey sallaa bimacnaa tala waxaa raacay bukhaari muslim baa lamar ah uma lam yalxaquhumaa laaxiq qof soo gaaray ma jirto kadib wa kitaabuhumaa asaxu maa sanafahu lmusanifuun inta ay kutubta culummada ay tasniifeen kitaabka ugu sareeya ee ugu qiimo badan ayuu ka mid yahay alimaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay fii awali sharxihi lilkitaab nin la yihahdo abu cali alxusein ibnu cali naysaburi buu ka sheekeynayaa ya wuxuu leeyahay waa sheikh lxaakim xaakim e, abu cabdillaahi bayac sheekhiisi wey wuxuu yihi ma taxta adiimi الsamaa'i asaxu min kitaabi muslim samada wax ka hooseeya oo kitaaba oo saxiix muslim ka asaxsan ma jirta buu yidhi qur-aanka lagama hadlayo waxa laga hadlaya xadiista weeye waxaa ku waafaqay ninkaas naysaburiga ah la yihaahdo abulali aba cali alxusein naysaburi waxaa ku waafaqay bacd shuyuukhi lmaqrib culamaau lmaqrib waxay fadilaan oo ay horreysiiyaan muslim bay bukhaari ka horreysiiyaan laakiin sheekh abu camar ibnu salaah wuxuu leeyahay waa sax marka la rajaxayo muslim kitaabkiisa bukhaari laga rajaxayo oo dhinaca xagga suhuulada xagga suhuulada in lasoo la helo oo axaadiistii oo aruursan la helo oo sanadkii iyo matnigii intii hadba isku mawduuca meel laiskugu keeno matnigii asaaniiddii xoojinaysay ama usuushii ama mutaabacaadkiina la raaciyo hal meel laiskugu keeno waxaa iska leh alimaamu muslim baa iska leh bikhilaafi lbukhaari haddaad damacdo xadiid bukhaariga inaad inaad raadiso meesha uu ku jiro meel markaasi meesha mawduuca uu ka hadlaayo ee usoo degdegaysa maskaxdaada waxaa laga yaabaa meel aan ahayn inuu ku yaalo bukhaari oo fiqigiisa daqiiqa ah iyo takraarka xadiisuu soo celcelin jiray laakiin muslim mawduuca aad rabto baabkiisii iyo meeshiisii waad ka helaysaa kuna adkaan maayo kugu adkaan maayo marka halkaas marka laga hadlaayo waa muslim waxaa laga hormariyaa bukhaari <clears throat> walaqad ajaada man qaala min awiil nin baxru dawiil ku gebiyey baa jira oo aad iyo aad u qiimo badan hadal wanaagsanna ku hadlay oo yidhi tanaazaca wa fii nusqatin tashaajara tashaajara qowm fi lbukhaari wamuslimu wa muslimin ladaya waqaaluu ayu dayni tuqadamu faqultu laqad faaqa albukhaariyu sixatan kama faaqa fi xusni sanaacati muslimu wuxuu leey dad baa agtayda ku murmayo waxay isku qabseen bukhaari iyo muslimkee la hormarinaya markaasaan waxaan idhi bu laqad faaqa albukhaariyu sixa xagga sixada iyo rijaasha xadiidka warinaysa shuruudda uu shardiyay bukhaari muslim waxaa kaga horeeya bukhari baa kaga horeeya xagga sixada talaqat ilummatu bilqabuul marka laakiin kamaa faaqa fi xusni sinaacati muslimu muslimna xagga sinaaca alxadiidiya dariiqada xadiidka leanna muslim kitaabkiisa markuu alifayey wuxuu ka wuxuu helay xilli usuushii axaadiista oo ay in badan oo kamida ay ah, mudawan yihiin oo culimmadiisa in badan oo ka mida ay nool yihiin maraajic badanna uu haysto ayuu alifay kitaabkan meesha bukhaari raximah llahu tacaala uu kor ka dejinayay istimbaadna uu ku socday meelo kala duwanna uu u maray markuu kitaabkan alifayay oo kala duwan muslimna kutubtii o dhan buu isla helay <clears throat> waxaa la isweydiiyaa marka <clears throat> ma la dhihi karaa <clears throat> kitaabkan asagaa ah sida bukhaari oo kale aljaamic ma la dhihi karaa jaamic magacaas ma yeelan karaa kii jamciyey jaamic culammada waxay u yaqaanaan sida uu yidhi alcalaamata shaah dahlawi wuxuu leeyahay waa kitaabka laga helay sideed baab oo abwaabta cilmiga ka mid a ah. sideed baab oo abwaabta cilmiga kamid a ah ama mawduucba dheh oo abwaabta iyo mawaadiicda cilmiga kamida ah kitaabkii lagu aruuriyo waxaa lagu magacaaba aljaamic ba laqabkaasuu yeeshaa waxay tahay mawaadiicdaas ko alcaqaa'id alaxkaam alraqaa'iq alaadaab altafsiir alsiyar alfitan wlmanaaqib manaaqibta sideedaas mawduuc kitaabka laiskugu keeno waxaa la dhahaa jaamic baa la dhahaa <clears throat> walaqad axsana alqaa'ilu fi shicr wahuwa sheekh alcalaama asheekh moxamed cali aadam alethoobi raximahu llahu tacaala muddo dhow buu dhintay aljaamicu aladii xawaa manaaqiban wa siyaran wa fitanan iraqaaqa walcaqaa'ida wathaminu alaxkaamu khud milta alhudaa sideedaasu kusoo aruuriyey beytkaas kusoo aruuriyey jaamic waxaa la dhahaa midka koobay caqiidada wuu ka hadlaa caqiidatu ahli sunna caqiidatu ahli salaf caqiidatu salaf saalix caqiidatu daa'ifat lmansuura nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku barbaariyey saxaabadiisa wuxuu ka hadlaa raqaa'iqda raqaa'iqda waxaa maaratay naarta iyo jannada iyo cadaabka iyo qofka cabsigelinaya ee ama tarkiib iyo tarkiib ama tarhiiba waxyaalahaas oo kale tarhiibka uu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa waxa la yidhaahdo manaaqibta saxaabada nabiga calayh salaam iyo t muxuu ahaa eh, nabiga iyo saxaabadiisa ayaa laga hadla manaaqib baa la dhahaa siyarta siiradii nabiga iyo ghazawaadkiisa calayhi salaatu wasalaam fitanta wixii dhacay wixii dhici doona ilaa qiyaama saaca calaamatu saacati alkubra wasukra laga hadlo aadaabta iyo akhlaaqiyaadka qofka muslimka looga baahan yahay fi axwaalihi alkaiira axwaashiisa kala duwan ataxalli bialakhlaaqi alfaadila walijtinaabu can alrabaa'il waalakhlaaqi sayia wax allaala wixii akhlaaq wanaagsan oo dhan aadaabta ayaa lagu soo aruuriyaa salaamta qofka oo la salaamo aadaabta cuntada aadaabta cabidda aadaabta fadhiga aadaabta jiifka aadaabka bixidda tagaarifuulka tagaadiidfuulka waxaasoo dhan aadaabu muslim inuu maarata u daa'imo la rabo waxaasoo dhan waxaa kamid a ah aadaabta xagga silada iyo qaraabada iyo waxaso dhan soo gelay midda sideedaad waa axkaamta axkaamta shareecada oo khidaabka ilaahay ee mutacalaq cala mukalafiinta ku tacalluqee ama taxriim ama taxliil ah ee axkaamta shanta ah lagu soo aruuriyo ee axkaamu takliif la yidhaahdo ayaduna way ka hadlaan kutubta jaamica la yidhaahdo waxaa laga hadlaya dahaaradii salaadii wixii tacalluqa cibaadaadkii mucaamalaadkii xuduuddii iyo jinaayaadkii kadib qadihii iyo umuurahaasa lagu khatimaya iyo muxuu ahaa qaarkood cidkii bay ku khatimaan ayagoo tafaa'ulaya inu ilahay naarta ka xoreeyo qaarkoodna abwaab kale ku khatimaan marka sidaa hadday tahay marka jaamic kaa uu yahay kitaabkan saxiix muslimkaa jaamic wuu mutay in lagu magacaabo liannahu sideedaba waa lagu arkay ama wuu wuu shamliyey in oo xagga tafsiirka uuna sida bukhaari oo kale ahayn laakiin waa sheegaa kitaabu tafsiir buu leeyahay kitaabkan isagaa muslim saxiix muslim la yidhaahdo ruwaadda warisay isagoo kitaabka kitaabkaa weyn uu yahay ee mutadaawilka ee cilmiga badan ee mawsuucada ah ee marjaca ummadda u ah ee kitaabkii labaada haddana bisanadin mutasil sanad mutasil oo xiriira wax ku wariyey ma jirto oon ka ahayn ninka la yihahdo abu isxaaq ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan daruq kale uu ku yimaadaa oo calaa siiqati tamriid laakiin sanad mutasila ardaygaasaa ah sheekha toos oga oga maaratay wariya oga qaaday laakiin wuxuu leeyahay duruq kale oo ayaguna kala duwan kadibna shaaca alkitaabu wadaaca situhu wadaaca situhu <coughs> intaa haddaan ku dhaafno muqadimada yana kooban waa dheer tahay lakiin waa iska soo gaabsanaynaay halkan waxaan ka gelaynaa muqadimo kale muqadimada sheekha uu dejistay kitaabkan uu dejiyey diibaaja la yihahdaa <coughs> diibaajatu muslim <coughs> waa adwal muqadima cinda kutub asita ama kutub asita fi kutub asita muqadimada u dheer weeye bukhaari waxaad og tahay maba laha muqadimaba a ah. bukhaari muqadimo ma leh baabu badulwaxyi waqowli llahi tacala ina awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa u ka bilaabi kadibna waa kii iska bilaabay sanadka xadaana nacam marka muqadimo ma lahayn waa soo maray sababta iyo wixii laga hadlay iyo wixi culamadu ka sheegeen waxaa soo ishaaray lakin kitaabkan muqadimu leyahy muqadimada muqadima nafiisa aad u qiimo badan wayna adag tahay waxay u baahan tahay in si toosa loo dhagaysto la daalacdo oo la raacdo waxaa dhici kartaa inaan nin soo istaajiyo meeshaa iska fadhiyo oo aniga liima jeeda leh oon idhaahdo mikrofoonka qabso oo bal beejkaas noo fasir taasaa dhici karta marka hala baraarugo ha lagu baraarugo aad bayna u adag tahay muqadimadan ninkii aadee aan u fiirsanin oon si fiican u daalacanin muqadimadan waxay ka hadlaysaa baaciu taaliif اlkitaab iyo daafiu daaficu taxqiiqi maa uliba min almualif fi taaliif waa labo laba qodob weeye kadibna wuxuu ka hadlayaa aqsaamta uu u qeybiyo axaadiista iyo qaabka uu kitaabka u alifi doono kadibna wuxuu ka hadlayaa taxdiir iyo digitaan uu ka digaayo dadka axaadiista daciifada ah la yimaada ama mawduucahe mawduuca dejiya iyo dadka iyaga ee raaca iyo in layska ilaaliyo dadkaasu digniin ayuu samaynaya kadibna wuxuu soo qaadanaya alixtijaaj bilxadiid almucancan arrin niqaash oo aada u culus iyo dagaal culus oo dhex maray asagii sheekhiisii bukhaari ayuu ku khatimi doonaa oo bukhaari raximah llahu tacaala uu shardiyey alluqa maca almucaasara almucaasara maca alluqa inay ardayga iyo sheekha isku casri yihiin inay kulmeenna la xaqiijiyo walow maratan muslimin raximah llah u leeyahay mucaasara shardiya un baan ku kaaftoomi maca imkaani luqiy in la kulmana waa inay suuragal tahay intaasaan kaga kaaftoonna waa inaan ilaa wa ilaa aan la dhihin ardayga sheekha miyuu la kulmay iyo xagee kula kulmay halkaasaa dood dheer ay dhex martay muslim baana ku tiig ku tiigsaday ama ku taa maarata aad ugu adkeeyey masaladan ayada oo bukhaari dabca inuu darishada ka saaro laakiin markii dambena uu dambaystii shardigaa bukhaari uu ku adkaystay ee adag kaawey midkuu bukhaari uu muslim kaga maray kaga saramaray arrintaasuu kusoo khatimi doonaa musanifka raximah llahu tacaala bismi illahi raxmaan raxiim sida caadada mualifiinta kutubta alifta ay caado u ah bismi illahi raxmaan raxiim ay kutubtooda ku bilaabaan ayagoo ku dayanaya kitaabka casiiska qur-aanka kariimka ilaahay uu ku bilaabay bismi illahi raxmaan raxiim suurat alxamdi kadibna alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin buu ku bilaabay taasiya bisuurati اlxamd isagoo kaga daganayo axaadiis duruq fara badan dhowra leh oo kula amri diban laa yabdo bismi illahi bixamd illahi bidikr illahi fahuwa aqdac ajdam abras eh, ajdam eh, axaadiis soo aroortay aqdac iyo ajdam iyo axaadiistaasay iltifaadaan culamada qaar isaga alimaam nawowi naftirkiisa shaarixa kitaabkan iyo xaafid ibn xajarba waxay iskaga daamareen inaan axaadiistaas ayna saxiixeen oo thaabitayn oo sugnayn ayna sugnayn oo daciif ay tahay marka laakiin inuu ilaahay lagu xamdiyo subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ana baraya bale ilaahay baana amraya wuxuu leeya qul alxamdu lilah ilahay ku xamdi subxaana wa tacaala marka nicmo weyn ayaan gelaynaaye nicmadan weyn waa inaan xamdullah ilahay xamdigiisa iyo mahadnaqiisa ku bilowno alxamdu lilah ilaahay baa xamdi iyo mahad iska leh rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda maasi wallah wixii ilahay ka soo haro dhan baa caalamiin la yidhahdaa waalcaaqibatu ciribta wanaagsan ee dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsadaa iska leh kuwa mutaqiinta ah kuwaa wey kuwa ceribta wanaagsan iska leh oo hadday noqoto adduunyadana xayaata ayiba wanaagsan oo raaxa iyo sacaada ku noolaan hadday dhintaanna waxay dhimanayaan wixii ilaahay uu jecel yahay la kulankooda man axaba liqaaa allah axaba allahu liqaa'ah ayagoo ah bay dhimanayaanoo ilahay jecel wasala allahu ilaahay naxariistiisa calaa muxamadin sala allah ilaahay ha u naxariisto waa la yidhaahdaa sala allahdaas waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaahay ha ammaano fi lmalai alaclaa abulcaaliyata arayaaxi fi lbukhaari aharta uu soo saaro wuxuu ku maga wuxuu yihi asalaatu min allah athanaau bihi fi lmalai lacla eh, runtii waxaan halmaamay qodob muhima ah oo xasuus u baahan adaitana bacd alikhwa sheekh haajir uu yar ishaaray eh, darsigeenii u dambeeyey ee bukhaariga een halkan iskugu imaanay waxaan noolaa oo joogay in badanoo kamid ah khiyaar walaalahaana ah oo reeraha akhara ah maadaama aanu soo noqonoon maanta aan majliskii fadhino inagoo nool ilaahay inaan u barino inuu naxariistii janno geliyo oo ilaahay qabriga u nuuriyo oo ilaahay dembigooda u dhaafo oo ilaahay darajadooda kor u qaado oo ilaahay ciliyiin gaadhsiiyo oo ilahay shafeecada nabi maxamed siiyo oo xawdka nabiga ay ka cabbaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurahooda aakharo dhan ilaahay uu kor u qaado wixii xumaana ilaahay ka badbaadiyo waxaa ka mid a ah sheekhana almifdaal addaaciya araxaal asheekh abu faysal sheekh cali gore xafidahu raximah اllahu tacaala waadkalahu اljanna ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa eh, sheekh cabdiraxmaan xasan wayrax sheekh wayrax ood garanaysaan ood garanaysaan markii safka horena aan laga waayin jirin dhinacayga midigtana fadhiisan jiray maraafuunka uqeybin jiray oo marmarin jiray ardada ilaahay subxaanah wa tacaala janata firdowsa ha geliyo waxaa kamid ahaa sheekhan alakh alfaadil asheekh hoot ayaa kamid ah isaguna oo asagana dhintay isku xilliyay dhinteen xilligii koronaha ayay dhinteen marka asagana nin qiimo badan ahaa aad iyo aad u dabeecad wanaagsan akhlaaq wanaagsan naxsibuhu calaa dalik walaa nusaki aleyh cala allahi axad asagana ilahay janat alfirdows ha geliyo qabriga ilahi ha nuuriyo waxay doonay adduun iyo aakhiraba ilahi subxaana watacala adduun waa ka tageene ilahay aakhira jannadiis ha geliyo aakhira adduunka laftirkiisa duriyadiisi iyo awlaaddoodii dhammaantood ilahay xifdiyo ilahay xifdiyo waxaa kamid ahaa masjidkan aan joognay masjid ibnulqayim odaygii jaamaanka ka ahaa guddida ee maamulka u taagnaa masjidkan gogoshan markii la gadaayey iyo masjidkan aad ogeydeen sidaad kaga tagteen ma aha tiirashiisii iyo sida u kala xidhnaa iyo qaabkaad garanaysaa ninkii u taagnaa ee juhdi badan ku bixiyey asagana ilahay waxaan u baryaynaa inuu ka aqbalo camalkaas uu sameeyey dembigiisana dhaafo jannadiisana geliyo cadaabkana ka badbaadiyo intii kale dhimatay ee ehelkeenna ah muslimiinteenna ah walaalahaana ah ee dhintayna ilaahay jannada ha geli ha u naxariisto annagana waddadoodii baan haynaaye ilaahay ha noo naxariisto markaan meesha ay mareen ama ay tageen ama geerida ay noo imaato ilahay ha noo naxariisto subxana wa tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin wa sala allahu calaa muxamadin nabigeena wey sala allah alay wasalam muxamed baa la yihahdaa khasaa'il almaxmuuda khasaa'il badan oo lagu mahadiyo muxamed kii lagu mahadiyey wey ayuu ilaahay ku soo aruuriyey oo isku keenay khaatami nabiyiin nabiyaashii midkii lagu khatimay khasaa'istiisay kamid tahay inuu caalamka o dhan isaga loo soo diray in ummadaha nabiyaasha lagu khatimay waxaa ilaahay uu nabiyaasha kale kaga fadilay kamid aheed wa calaa jamiici alambiyaa nabiyaasha dhammaantood walmursaliina mursaliinta intooda kale mursaliinta iyo ambiyada waxay dhaheen qaarkood ambiyada ayaaba yaa ka caamsan markaa mursaliin lama baahna laakiin waxaa lagaga jawaabi karaa mursaliinta waxaa soo geli karaa malaaigta malaaigtu waa ambiye lama dhihi karo laakiin rusul bay noqdaanoo allahu yastafii min almalaaikati rusula rusul bay noqdaan markaa waxaa soo gela walmursaliina markii la dhaho insi iyo jinni iyo waxaan ujeedaa malaaigba way soo gelaysaa amaa bacdu intaa kadib faslulkhiaab weeyaan muqadimadii koobneed ee salligii basmaladii iyo xamdaladii iyo salcamadii kadib ayaa murtidii hadalka iyo muqadimadii musanifku uu rabay inuu galo madkhalka laga geli lahaa kala faslisaa amaa bacdudan faslkhiaab weeye waana hadyigii nabiga alayh الsalaatu wasalaam bukhaari raximah اllah wuxuu baabaystay baabun alkhaiib ida qaala ida ahnaa calى اllahi qaala ama bacdu ah, khadiibka oo markii uu ilaahay ammaano ama bacdu dhahaya markaasuu xadis far badan soo arooriyey xadii caaisha iyo xadiidu camr bn taqlib iyo gayriba soo arooriyey ama bacdu daasaana hadyigii nabiga salى اllahu alيه wasalam wa bacdu iyo uma ama bacdu labada midna ma jirto wa bacdu oo amaada laga reebo laysa min hadyi nabiy sala la alay slam mana sugnaanin dadka qaar intay hadlaan bay uma amaa bacdu dhahayaan uma amaa bacdudaasna ma jirto wakhayru hadyi hadyi muxamedin sala allah aleyh ali wasalam khudbat lxaaja ama nikaax ama wacdi ama jumca ama hadal muhimad leh markaad bilaabaysoo dhan amaa bacdudaasa ayaa maaratay sunadii nabiga sala allah aleyh ali wasalam waxaa ka dambeeyana marka fabaa galoo jawaab shardi wey fainaka adigu fainaka ayuu leeyahy musanifka dirba kaafulkhiaab buu la soo booday qof buu la hadlayaa fa inaka adigu sabab lbaacif sababtii kitaabka inuu alifo sheekha ku xumbaartay ayuu sheegayaa sababta waxaa weeye nin ardadiisii ka mid ah oo la yidhahdo alxaafid axmed ibnu salamata naysaburi alxaafid axmed ibnu salamata naysaaburi ninkaasaa dalbay kitaabkan inuu alifo oo ku xumbaaray in badanoo culimmada kamidana waxaa ku xumbaara inay kutub allifaan ama akhriyaan ardadoodii weyn meeqaa sheekh aamusan oo wax soo saarkiisii lagu kari leeyahay inuu soo saaro cilmina la fadhiyo intay ardadu qudoqudeeyeen oo ay ku xumbaareen oo la hadleen oo shukaamiyeen markii dambe uu butaacay oo soo soo laga soo saaray wixii kuruus iyo cilmi oo ku jiray ardadu marka waxa weeyaan ayagaa la rabaa inay dalabka xaggiisa iyo culummada dalabkii ay sameeyaan baa la rabaa ay la imaadaan ninkaasaa marka yuu la hadlayaa wuxuu leeyahay waa ninkaan sheegnay axmed binu salamata naysaabuuri la yidhaahdo fa innaka adigu yarxamuka allah allaha kuu naxariiste bitawfiiqi khaaliqika yarxamuka allah bitawfiiqi khaaliqika khaaliqikadaas waa iska jumla muctarida jumla muctarida oo bayna ismu inna iyo khabarkeedii kala dhex galay jumla ducaa'iya weeyaan oo yarxamuka allah allaha kuu naxariistee bitawfiiqi khaaliqika khaaliqii ku abuuray waafajintiisa sababteed yaa dakarta waxaad sheegtay dakartadaasay bitawfiiqi khaaliqa ku tacalluqaysaa marka caamilkiibaa dib maray macmuulkiina waa soo hormaray almahuur muxuu ahaa bitawfiiqi khaaliqika waxaa loo soo hormariyana waxaa weeyaan jaar majruurki looga dambeysay waxaa weeyaan ahmiyada ay leedahay tawfiiqda iyo waafajintu tawfiiqduna waa alilhaam inuu ilaahay kugu ilhaamiyo shay khayr iyo daaco ah ayaa waxaa la dhahaa tawfiiq baa la yihahdaa marka xasri bay marka faa'iideeno bitawfiiqi khaaliqika faqad ujeedo kale ma lihid arday naasixa tahay mukhlisoo wanaagsan waafajin ilaahay baa kaa hadlisay oo keli ah saasuu ka wada marka inaka adigu yarxamuka allah allah kuu naxariistee bitawfiiqi khaaliqika khaaliqa waafajinta oo allah ku waafajiyey sababteed yaa dakarta waxaa sheegtay annaka adigu hamamta inaad hamisay hamamtada maanta bimacanaa qasadta bay noqon lehannagu marra wuxuu noqonayaa qasad iyo casbibu mar noqdaa marna wuxuu noqon karaa hami oo iska khawaatir kusoo dhacay qofka ah tan marka waa tii casmigeed wey a walaqad hamat biha wahama walaqad hama biha waka ti oo kale wey hamad marka islaamta iyadu hamigeeda wuxuu ahaa hami casmi uu ahaa eme wax qalbigu kaga soo dhacay waa kii ay gacanqaad iyo ficil ku darsatayba marka hadda wadda waxaa wey maanaa qasadta bay ka dhigantay anaka adigu hamamta inaad uqasaday bilfaxsi ayaad uqasaday dalab aada u daran shiddatu dalab ayaa faxsiga la yihahdaa si daran in loo baadho ayaad codsatay hamamta waxaad uqasaday ood codsatay bilfaxsi in la baadho can tacarufi jumlati alakhbaar akhbaarta jumladeeda akhbaartaas aqoonsashadeeda inaad maaragtay la baaro ayaad maarata codsatay ood hambisay can tacarufi jumla min alaxaadiid alnabawiya athaabita can rasuuli illahi sala allah alayh wasalam axaadiista nabi oo nabiga ka sugan in lagu soo aruuriyo oo lagu baro ayaad codsatay tacarufi jumlati alakhbaari akhbaartii jumladeedii almaahuurati jumladaas maanta jamiic maaha inta aqlibkeeda ee ugu muhimsaneed ayuu ka wadaa abaarimaam muslim axaadiistii saxiixada o dhan muunuso aroorinin isagaaba wuxuu leeyahay laysa kula xadiiin wadatu saxiixin wadactu haahuna xadiid kastoo saxiixa meeshan aniga ma dhigin buu leeyahy inbuu keenay inna waa iska dhaafay isagoo idaalada iyo dheerada ka cararaya can tacarufi jumlat ahbaar almaahuura ahbaartii almaahuurati laga wariyey can rasuuli illah nabiga calayh salaam in lagu tacriifiyo oo lagu baro ayaad hamisay u uqasaday fii sunani addiini almutacaliqa akhbaartii ku tacalluqday fii sunani diini diinta duruqdeeda diinteennan aad arkayso duruqda loo maro waxaa noo caddaynaya axaadiista nabiga sala allah aleyh wasalam waxaa xalaasha waxaa xaaraamta waxaa axkaamta waxaa caqaa'ida ah waxaa amhaasha waxaasoo dhanba waxaa noo caddaynaya axaadiista nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka sunankan maanta way ka way ka caamsan tahay axkaamta wax allaala wixii nabigeena ka sugnaado dhan ba hadda sunada loo wadaa leannahu sunna markii la yidhaahdo waa la iska idlaaqaa waxayna ku dhacdaa intaasoo shay bay ku dhacdaa mar diintoo dhan bayba ku dhiciba faman ragiba can sunnati falaysa mini marra waxaa loo jeedaa sunnadan qasiim qasiimu lkitaab qasiimu alkitaab qasiim waxaa weeyaan shayga shayga kasoo horjeeda ee qaabishan ayaa qasiim la yihahdaa oo waxaa la dhahay dalla calayhi lkitaabu wasunna dalla calayhi lkitaabu wasunna axaadiistii markaa ku dhacaysaa mara waxaa la yidhaahdaa sunada midda axkaamu takliifiga ku jirta oo waxaa laleeyahay waajib iyo sunna iyo muxaram iyo karaaha iyo ibaaxa baa laleeyahay markaan axkaamu takliifiga kamid taha sunada waa midda yuthaabu faacilu walaa yucaqib taariku bay kudhacaysaa ayay ku dhacaysaa marna xagga caqiidadii ku dhacdaayoo ahlusunna wa ahlulbidca kutubbaaba jirta laga alifo kutubu sunna la yidhaahdo ayaa jirta taana waa xagga markii bidcada iyo ahlu sunnaha laga hadlaayo iyaduna sunnadaas xaggaasaa loola jeedaa dadka hadyigii iyo manhajkii caqiidadii suubaneed ee ahlu salafka kuwaas qaatay ayaa loola jeedaa sunni ayaa loola jeedaa marka hadda sunnadan waa tii caamkeed ah, ku saabsanay fii sunani diin iyo wa akaamihi axkaamida marka min baabi cadfi lkhaas cala alcaam weeyaanoo axkaamtaa khaas ah sunnadaa caam ah lanna sunadu axkaamna way noqotaa axkaam keyrkeedna way noqotaa marka laga hadlayo sunadaas nabiga sala alla alay slam wamaa kaana iyo wixii ahaaday minhaa akhbaarta iyo axaadiistaasi kaainatun mid ahaatay fi thawaabi ama mutacalliqatun ama muxuu ahaa mubayina wax usoo qadaratayba wamaa kaana wixii ahaaday minhaa akhbaarta fi thawaabi ee fii bayaani thawaabi thawaabka caddayntiisi iyo walciqaabi wa fii bayaani alciqaabi ciqaabta caddaynteedii axaadiista hawaabka caddaynaysa waxaa ajir baa laga heli waxaa waxbaa laga heli iyo kuwa ciqaabta ka hadlaysa waxaa wixii sameeya ciqaabtaasa ku dhici axaadiista ka hadlaysa inaad soo aruuriyo ayaad codsatood u qasaday watarkiibi iyo wamaa kaana wixii ahaaday fi tarkiibi fi bayaani tarkiibi isjeclaysiin qofka muslimkaa la jeclaysiinayo fadaaisha iyo acmaasha wanaagsan ee khayrka badan watarhiibi iyo wamaa kaana wixii ahaaday fii bayaani tarhiibi cabsigelin waxaa wii ku dhaca carala ku dhacaysa cadaabku ku dhacaya lacanad baa ka ratimaysa xuduud baa ka dhalani waxaasna tarhiibki weeyaan axaadiista ku saabsan wagayra dalika iyo intaa wixii aan ahayn oo min sunuufi lashyaai ashyaadii kale iyo axaadiistii kale asnaafteedii anwaacdeedii kale ah ee aqsaamtii sideedeeda soo sheegnay dhinac ka gelaysa hadday noqoto caqiidadii iyo siiradii manaaqibtii aadaabtii fitankii waxaasoo dhan baa soo gelaya wagayri dalika min sunufi alashyaa intaasoo dhan jumlo akhbaar oo ku saabsan inaan soo aruuriyo lagu baro ayaad u qasadoood hamisay bil ayaad weliba ku hamisay hamamteeda oo ku tacallujin kartaa bil ama can tacarufi jumlati alakhbaar axaadiistaas in lagu aqoonsiiyo bil sanadna lagugu baro alatii sanadkii bihaa ahbaarta iyo axaadiista nuqilat lagu soo naqliyey lagu soo guuriyey oo watadaawalahaa ay isku dhiidhiibeen ahlulcilmi culummada fii maa baynahum dhexdooda haddana wuxuu codsigaada waxaa la socday ninyaw ardayga ee naasixiga qiimaha badan alxaafid axmed binu salamata naysaabuuri la yidhaahdo waxaa tidhi akhbaartii iyo axaadiistii kala duwaneed ee sideedda sinfi aheed weliba waa inay iila socotaad codsatay asaaniiddeedii asaaniiddaas wuxuu yidhi musanifku bima fiimaa nuqibihaa nuqilat watadaawalaha ahlulcilmi wixii lasoo naqliyey oo saxaabadii nabiga laga soo naqliyey ee haddana ahlulcilmiga ay isku dhiidhiibeen min shaykhin ilaa shaykhin wa min aalibin ilaa shaykhin qofba qof uu u dhiibay sanadkaasi mutasilka ah ee ka bilaabanaya min bidaayati musanifi sheekh ardayga kailaa muntahaha nabiga ku dhammaanaya sanadkaas isagoo axaadiistu ay wadato axaadiis musanada ah oo sanadkeedu wadata ayaan rabaa weliba axaadiista inay noqoto waa codsi kale oo aad soo gudbisatay marka halkan watadaawalaha ahlulcilmiga waxay tusaysaa axaadiis mashhuura oo macruufa oo culummada maarata ay yaqaanaan waa inay axaadiisu noqoto oo axaadiis maarata hariib ah aadan ii keenin salafka way nici jireen aaxaadiis alariiba axaadiista qariibada ah in la aqoonin aad bay u nici jireen mucdamkeedana daciif weeyaan axaadiista qariibada ah alimaam axmed bin xambal waa ka digi jiray wuxuu leeyahay iyaakum walqaraa'ib fa ina aktaruhaa manaakiir badankeed waa munkara iska ilaaliya buu dhihi jiray marka axaadiis sanadkeedu mashhuur yahay oo ragga isku dhiidhiibay oo nima nin u dhiibay oo la kala qaatay oo muntashira oo mashhuura oo caana ayaan rabnaa fa aradta waxaad doontay soo maaratid haddana dakarta waxaad sheegtay oo fa aradta aad doontay dakarta fahamamta fadakarta fa aradta marka fa aradta waxaad doontay arshadaka allah soo maarata tanna waa jumla muctarida oo ducaaya ayaduna ficil faacilkii iyo mafcuulkeedii bay dhexda u gashay oo muctarida wey ayay kala dhex gashay faanata waxaa doontay arshadaka allah ilaahay ha ku hanuuniyo oo waddada wanaagsan ha kugu toosiye an tuwaqafa in lagu baro ayay ka dhiganta maanta in lagu dul istaajiyo oo lagu baro calaa jumlatiha axaadiista aad codsatee kala duduwan jumladeedii oo mualafatan mualafa ah ama mualafatan xaalay tahay mid la alifay oo lasoo aruuriyey taaliifka waa damu axaadiisi sixaaxi bacdiha ilaa bacdin calaa shakli mutanaasib axaadiista saxiixada ahoo barkeed marka kale loo dumo shakli mutanaasibahoo isku cunama oo isku dheelitiran oo wada soconoo isqaadan kara isqaadan kara wixii maarata dahaaro ku saabsan wixii ku saabsan muxuu ahay tayamum wixii ku saabsan eh, muxuu aha salaada wixii ku saabsan sujuudu sahwi iyadoo mualaf ah ayaan rabaa calaa jumlatiha duuduubkeedii oo mualafatan xalay tahay mid la alifay oo muxsaatan macduuda maxfuuda muxsaatan la tiriyey oo maarata la xifdiyey muxsaat man axsaaha dakhala aljanna man xafidaha wacaddaha maxduudan waxaa loo jeedaa muxsaadkan bimacnaa macduuda la tiriyey oo maxfuuda la xifdiyey axaadiis kooban oo tirsan oo haddana la xifdin karo ayaan rabaa inaad iisoo aruuriso soo ma aragti dalabkii buu sheegayaa fa inaka adigu caadadeedna ma ahan inaan ku celcelino laakiin tan muqadimada inta muqadimada waa waa loo miyirin waa laisku miyirin ogaada marka fa inaka adiga maa bacdu fa adigu yuu ku dhacaya ardaygii ahaa alxaafid axmed binu salamata naysaburi yarxamuka allah allah kuu naxariistee bitawfiiqi khaaliqika khaaliqa waafajintuu ku waafajiyey sababteed yaa dakarta waxaa sheegtay anaka adigu hamamta inaad u qasaday oo dalabtay bilfaxsi in la baaro si adagna loo baaro can tacarufi jumlati alakhbaari akhbaarta jumladeeda iyo duuduubkeeda barashadeeda akhbaartii alma'huurati laga wariyey can rasuulillahi rasuulka ilahi sala ll alay slam kuna saabsanayd fii sunani diini diinta dariiqadeeda iyo sunankeeda wa axkaami axkaamu shareeca ku saabsan wamaa kaana wixii ahaaday minhaa akhbaarta nabiga fi thawaabi mid ku tacalluqda thawaabta caddaynteeda waalciqaabi ciqaab caddaynteed watarkiibi isjeclaysiin iyo watarhiibi iscabsigelin iyo wagayri dalika intaa waxaan ahayn oo min suruufil ashyaai ashyaadii kale ee sideedaha iyo asnaaftii kale ee axaadiistu ay ka koobneed bil asaanidi weliba sanad in lagugu keeno ayaad aqoon ayaad rabtaa tacaruf baad codsatay bil asaanidi asaaniid iyo sanadkeeda iyadoo watana lagu baro alatii asaaniidii bihaa axaadiista iyo akhbaarta nuqila lagu soo naqliyey oo watadaawalaha ahlulcilmi culummaduna ay isku dhiidhiibeen fii maa baynahum dhexdooda fa aradta waxaa doontay arshadaka allahu allah ku toosiye an tuwaqafa in lagu dul istaajiyo lagu baro calaa jumlati akhbaarta jumladeeda mu'alafatan xaal ay tahay mid la alifa iyadoo mutanaasab meel iskugu keenay muxsaatan xaal tahay ama mu'alafadaas muxsaatan haddana la tiriyey oo la xifdiyey wasaltani wasaaltani waxaad weydiisatay weli dalabkii ardaygii buu sheekhu ka hadlaya waa baaciu taliif waxay inoo imaan doonta daafic taxqiiq maa alabahu aalibu wuxuu ardayga dalbay inuu sheekhu xaqiijiyo wixii ku dafciyey oo ku riixay oo ku hambooriyey yaa inoo imaan doonta laakiin tan waxa weeyaan waa baacidkii marka hore kiciyey oo sheekhu uu yii war ardayga wuxuu sheegay waa rune baad baad baad qaadatid marka kadibna waxaa bilowday inuu asaga laftirkiisa intuu dib u fiiriyay ardayga wuxuu ka hadlaayo uu arkay deena daafici weyn wax weyn oo culus inuu arrintaa ayadaa ka dambeeyo oo isaga riixaya oo keeni karta kitaabka inuu alifo wuxuu leeyahy wasa'altanii waxaad i weydiisatay ninyahu ardayga ah ee muwafaqa ah, an ulakhisahaa akhbaarta iyo axaadiistaasi inaan soo caddeeyo talkhiiska waxaa la dhahaa atabyiid caddayn talkhiis yani wixii isagoo faahfaahsan isagoo dheer oo soo aruuriso caddayso ayaa la dhahaa an ulakisahaa inaan soo aruuriyo caddeeyo laka adiga aan kuu soo aruuriyo fi taliifi kitaabkan mualafka ah fi taliifi fi kitaab mualaf kitaab la alifay bilaa takraarin codsigii ardaygii buu sheekhu tirinayaa weliba waxaad codsatay inaan kuu soo alifo axaadiista noocaasa ah aan kitaab ka alifo bilaa takraarin taada waad kordhaysa takraar badi tikraar taada waryaa hoos dhigid weligaa hoosdiman tikraar hasku dhihin bilaa takraarin laxniga wuxuu ka mid yahay muntashirka ah ee faafay tikraar takraar bilaa takraarin soo celcelin la-aan tikraarkaasoo yakfuru badan ardayga wuxuu yidhi sheekhow bukhaari oo kale haygu noqonin ha soo celcelina axaadiista hal mara wixii iswata oo isku mawduuca meel isku kay aruuri maca sanadkooda kadib ka bax hagu soo celin mar kale bilaa takraarin tikraar la-aan oo yakfuru badan soo maarti yakhurudaas far baa u taagan meelaha qaar way soo yar noqon laakin yakuru ma badna ma badna meelo yar baa jirta oo uu soo celin karo uu soo celinayo laakiin ma badna marka waxaa dhi tiri takraar la-aan fa ina dalika baa sheegtay sababtu u diidan yahay takraarka takraarka iyo soo celcelinta maxaa weeye wuxuu yidhi fa ina dalika takraarkaas iyo soo celcelinta faraha badan zacamta waxaad sheegtay mimaa inuu kamid yahay shayga yashuluka kayashqaluka kaa mashquulinayo amaa shaygii lahu maaguba qasadtaad u qasaday ujeeddadaan laheyd inuu kaa mashquulin baa sheegtay takraarkan isoo noqodka faraha ujeeddada ardayga waa maxay ardayga wuxuu rabaa inuu xifdiyo wuxuu rabaa masaladan baarideeda inay ufudlaato madaantii iyo meeshii laga heli markaaba uu ka helo wuxuu rabaa sanadkii iyo xadiidkii oo isku qoofalan inuu markiiba isla xifdiyu jecel yahay dib dambana deena wax tashwiishiya ayna usoo noqnoqonin zacamta waxaa sheegtay mimaa inuu kamid yahay takraarka faraha badan yashqaluka kaa mashquulinaya camaa lahu qasadta waxaad uqasaday min oo waama waxaad uqasdayso min atafahumi inaad fahanto ah fiiha akhbaarta inaad fahamtay aad rabtay takraarkan aad iga mashquulin iyo walistinbaati inaad ka soo saarato minhaa akhbaartan masaa-isha fiqiga inaad ka soo saarato oo xadiidkan isagaa meeshan hadduu i yaallo hal mar mangeesaanka istaagi wixii masaa'il fiqi ah iyo fawaa'ida iyo shawaarida iyo lataa'ifa iyo waxaas dhanba hal mar baan ka soo saaranaya ha markaasaan meel dhigani marka walistinbaadi minha wixii aan soo saaran lahaa oo fahan iyo fiqiga fiqi ah oo minha akhbaartan ka soo saari lahaa istinbaadku waa istiqraaj kuruus almacrifa walfawaa'id oo laga soo saarto xadiidka iyo waxaa la dhaha istimbaad la dhahaa walistimbaad min anabad baa laga keenay niman nabadin ladhijira beeraha kuwa qoda walistimbaadi inuu kaa mashquulinayo minhaa akhbaartan iyo axaadiistan wax ka soo saarato waliladii sa'alt waliladii midkii aad sa'alta i weydiisatay akramaka allah allah ku karaameeye waa mudan yahay in loo duceeyo ardaygu sheekhuna ardaygiisa inuu u duceeya waa fiican tahay ducadiisaas asaga uu ducoynaya in ilaahiyba aqbalo oo ardayga uu guulaysto oo uu aflaxo ayaaba la rajaynayaa akramaka allah allaha ku karaameeye xiina goortii rajactu waliladii saalta weydiisatay tanna mubtadidii khabarkii bay dhex gashay jumla muctarada wey waliladii khabar muqadama waliladii daas ah tacaluqa ku dhacaya iyo xiina rajacat ah, jawaabta soo socota waa caaqiba caaqiba maxmuuda daas ah yaa mubtadiin noqon kara yaa mubtadiin noqon doona wa caaqibatun maxmuuda iyo kaa'inun ahaadi liladii saalta saasuu noqon doonaa akramaka allah marka waa jumla muctarida marka wuxuu leeyahay waliladii sa'alt wixii aad i weydiisatay akramaka allah allah ku karaameeye xiina goortii aan rajactu dib oogu noqday ilaa tadaburihi ka fikirkiisa iyo wamaa shaygii ay ta'uulu u laabanayso bihi maaguba alxaalu xaalku siduu u laaban doono insha allahu hadduu ilaahay doono oon kitaabka alifo arrinta waxay hadhow u laaban doonto iyo meesha ay ku dambayn doonto iyo waxa faa'iida ay dhali doonta markaa anigiiba dib u fakiray nin weyn baan ahaye caaqibatun waaba cidhib maxmuudan la xamdiyey oo la wa manfacatu waa manfaco iyo faa'iido mawjuudatun joogto ah ardaygii buu ammaanaya o le waryaa bagaad ii xasuusisay bagaad ii xasuusisay ii maaratay hadalka ugu hadashay a marka caaqiba maxmuuda markaan kitaabkan haddaan alifo waxa ka dhalanaya ee ka imaanaya aan dib u fiiriyey waaba caaqiba maxmuuda fi laakhira wa manfaca mawjuuda fi dunya aakhirana waa cirib wanaagsan oo janno lagu geli oo dembidhaaf lagu heli oo rida alla lagu heli caaqibadaas maxmuudada ah ciribtaa dambe ee maxmuud alcaaqiba ah mawjuuda weeyaanoo lisaana sidqin fi laakhiriin in iisoo duceeyo oo cilmi yuntafic bihi uu noqdo oo muxuu ahaa anigii aan ka faa'iidaysto oon dadka u faaideeyo waxaasoo la koobi karo manfaca ayaa ku jirta wuxuu leey marka musanifka raximahullah wasaltani waxaad u weydiisa an ulakisaha akhbaartaa aad iga codsatay inaan soo aruuriyo laka adiga fi taaliifi kitaab la alifay gudihiis bilaa takraarin soo celcelid laaan takraarkaasoo yakfuru badan faina dalika soo celcelinta faraha badan waad ka sheegatay oo zacamta waxaa sheegtay mima inuu kamid yahay waxa yashqaluka kaa mashquulinaya camaa lahu qasadta waxaad u qasaday oo min atafahumi inaad fahantaa fiiha akhbaarta aad fahanto hal meel wixii ku aruursan waa alfahmi la og yahay walistinbaati iyo inaad kala soo baxdo minha akhbaartaasi wixii faa'iidaya axkaama waliladii arrinkii aad sa'altay u weydiisatay akramaka allah allah ku karaameeyey xiina goortii aan rajactu la laabtay ilaa tadaburihi ka fikirkiisa iyo wamaa tauulu bihi alxaalu xaalka waxuu u laaban doono uu ah, dambaysta ee uu u noqon doono insha allahu hadduu ilahay yidhahdo insha allah waa iska tabarug weeyaan lianna midda kale de waxaa imaan doonaiyo iyo waxa uu ka helay caaqibada maxmuudada mutaxaqiq asaga inuu heli doono isma og waa cibaado waad la imaan kartaa shay waad la imaan kartaa lakin ma laga aqbali doonaa insha allah marka waa adabsi weeyaan edab weeyaan insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo caaqibatun waaba cidhiba maxmuudan la xamdiyey wa manfacatun waa manfaco iyo faa'iido mawjuuda joogtaa wey wadanantu waxaan maleeyey bimacnaa yaqiinna way noqon kartaa wadanantu waxaan cindiyey oo maleeyey xiina goortii aad sa'altanii i weydiisatay tajashuma dalika daalikada waa maxay taaliif jumla من alakhbaar axaadiistaasi jumlada ee muwaasafaadka iyo sanadkaa wadata alifideeda soo imaad weydiisan ha waa tajashum haddee tajashumku waa maxay atakaluf wa taxamul almashaaqa qofka inuu culays iyo mashaqo u xumbaaro kitaabkan oo la alifo aad arkaysaan matnigiisa afar mujallada sharxiitaa dhan ee muxuua asaaniid inta la soo aruuriyey ilaa sideed kun la gaadhsiiyo ee maaa asaaniiddiisa in la alifo waa takaluf iyo xuma iyo camal culus iyo mashaqo culus weeyaan marka wuxuu le wadanantu waxaan maleeyey xiina saalatani markaad weydiisatay tajashuma dalika alifkaas kitaabka alifidiisa inaan isku kalifo waxaan maleeyey anlow cuzima lii haddii la ii sahlo waa lagu magaca lagu fasiray low qudirana waa la yidhahdaa anlow cuzima lii haddii la ii qadaro calayhi kitaabka alifkiisa ilahay ii qadaro imakaniyo oon alifo waqudiya lii waa iska cadfu tafsiiro waxay fasiraysaa low cuzima lidii fasiri waqudiya lii qoro oo lii qadaro tamaamuhu kitaabkan dhammaystirkiisa ilaah ii qoro oo dhammaystiro danantu waxaan maleeyey kaana inuu ahaanayo awalu man qofka u horeeya yusiibuhu uu heli doono uu asiibi doono nafcu dalika taaliifkaas iyo alifidaasi nafcigiisu iyaaya ani inuu yahay khaasatan khaas ahaan xaalay tahay iyo iyadu iyaaya keligay aniga keligay khaasatan xaalay khaas igu tahay nafciga uu khaas igu yahay inuu aniga keliga aan horta khaasaan u heli doono qofka u horreeyana aan noqon doono ayaan ogaaday qabla hayrii intaasna waa iska tawkiid wey iyaaya khaasatan bay sii ta'kiidinaysaa qabla hayrii aniga hayrkay ka hor oo minanaas dadka kale ah intayna nafciga helin qofka u horreeya nafciga helina ani ahay ayaan ogaaday liasbaabin baa asbaabbaa keenaysa kaiiratin fara badan asbaab fara badan ayaa keeni oo yaduulu uu dheeraanaya bidikrihaa asbaabtaa sheegideeda waxaa dheeraan alwasfu tilmaanta iyo dabagalka iyo nactiga ayaa dheeraan ilaa ana jumlata dalika asbaabtaa ayada ah jumladeeda iyo khulaasadeeda iyo soo duuduubkeedu ana dabda alqaliili inta yar oo la xifdiyo oo la dabdiyo min hada shani axaadiistan iyo akhbaartan nabiga waidqaanii idqaan hada shani waidqaanii idqaan alqaliil intaa yar oo la sugo yaa aysaru sahlaanaan badan cala almari qofkana u sahlan min mucaalajati lkaiiri in badan inuu isku kalifo oo minhu akhbaarti ka mid a ah. walaa siyama waxaa khaas walaa siyama maanta waxaa lagu fasiya siimadan maanta bimacnaa khaasa weeye walaa siyama khaas ahaan cinda man qof agtiibay inuu wax yar oo uu itqaaniyey oo u xifdiyey uu ku kaaftoomo qof baa weliba si gaara loogu boorinayaa manka oo laa tamyiiza kala soocid cindahu waqtihiisa aynan eolin wax kala sooci karin oo min alcawaami dadka caamada ah ee dalabatulcilmiga mubtadi'iinta ah aan waxba kala sooci karin ilaa bian yuwaqifahu inuu dul istaajiyo oo uu baro cala tamyiizi kala soociddii hayruhu qof aan asaga ahayn oo kale oo farta u saara mooyane qofkaan wax la sooci karin qofkaas isagana inuu in yar oo qaliil ah uu labdiyo oo idqaaniyo yaa u fiican faida kaana alamru amarku hadduu yahay fi hada kamaa wasafnaa falqasdu minhu amarku hadduu yahay marka iyo shaniga iyo xaalku fi haada axaadiistan iyo akhbaartan kamaa wasafnaa saan soo sheegnay hadduu yahay oo waa maxay kamaa wasifahu kamaa wasifuhu waxa weeyaan man laa tamiiza lahu inay u fiican tahay wax yar inuu ku kaaftoomo falqasdu marka inuu dhexdhexaysto minhu akhbaarta qaadashadeeda ila saxiixi alqaliili in yar oo saxiixa inuu alqastu waxaad dhigi kartaa inuu uqasto falqastu inuu uqasto minhu min alahbaari axaadiist ila saxiixi alqaliili in yar oo saxiixa inuu uqasto yaa awlaa awlanimo badan bihim cawaamtii aan wax kala sooci karin min isdiyaadi saqiimi wax jiran inay ziyaadsadaan axaadiis saxiixa oo yar inay xifdiyaan baa u fiican inay wax fara badan oo daciif ah oo in la kala saari karin saqiimkiisi iyo saxiixiisi oo aqoon ayna u lahayn badweyntaas inay ku dhexdhacaan waxaa u dhaanta wax yaroo kooban oo saxiixa inay itqaaniyaan oo xifdiyaan kitaabkan wuxuu arkaa inuu yahay mukhtasar mukhtasar inuu yahay in axaadiis oo saxiixa oo koobanna ah lagu soo arooriyey halkaas u arkaa muslim raximah llahu tacaala inagana madaxaan qabsanaynaayo war kitaabku weyna ayaan leenahay caawa oon bilownay oo uu haddaan muqadimada marayno yaa laga yaaba dadka qaar inay u dambaysa fiirinayaan sabxada udambaysa ay fiirinayaan oo leeyihin muxuu xaal noqon doonaa soo saa adeer waxaa weeyaan kun tallaaba hal tallaabay ka bilaabataa kun tallaabo hal tallaabay ka bilaabataa markaas ka sabir waxaan xasuustaa bukhaarigi kuwa waxay dhahayan shek gormu dhamaani saddex beri baa la akriya gormu dhamaani kuwa dhammaaday wamaa tawfiiqii ila biاllah alayhi tawakaltu wa ilayhi uniib ayib marka musanifka raximah llah wuxuu leeyahay waxaan u maleeyey buu leeyahay kitaabkan haddii aad i weydiista inaan isku kalifo haddii kitaabkan horta ilaah ii qoro oo ii qadara inaan kitaabkan dhammaystiro yaa faa'iidada u horreysa helaya wuxuu leeyahay aniga weeyaan buu leeyahy khaas ahaan dadka kaloo la gaadhin asbaabtaasna way badan tahay keenaysa sidaas waad wada garan kartaan asbaabtaas inaan sheeg sheegana hadda tilmaanta ay ugu badan oo kitaabka iga dheeraan laakiin soo duuduubidda waxa weeyaan iyo khulaasada hadalka in yar oo la dabdiyo oo axaadiistan kamid ah oo la sugo yaa yaa waxay u fududdahay qofka oga fududdahay inuu wax fara badan oo daciifa uu isku kalifo gaar ahaan waxaa si gaaraba ay maaratay askhaas o ay ugu fiican tahay inuu in yaroo saxiixaha u koobo qofka aan tamiis iyo kala saarid aan lahayn ee caamada kamid a ah, in farta loo saaro sidan waa sidan kanaa saxiixa kanaa daciifa waxa ku jira rijaala aan kala garan karin baxti aan samaysan karin aqoontiisa aan u keeni karin inuu wax la soo baxo qofka noocaas oo kale ah aahirta inta saxiixa una qaato bukhaari iyo kutubta saxiixa ma iska akhristo leanna kutubta isku dhex jirta hadduu akhristo uba ku wareeri marka aan kala saari karin caamada ka mid a inuu qof korkor istaajiyo oo yirahdo waa kan mooyaane hadduu amarku sidaa yahay oon sidaan too tilmaano ah in yaroo saxiixa inay ku kaaftoomaan dadka ayaga ah marka in loo qasto saxiixii yaraa yaa ka fiican buu leeyahay wax daciifahoo fara badan in la ziyaasado wadaanantu waxaan maleeyey xiina sa'altani markaad i weydiisatay tajashuma dalika kitaabkaad alifidiisa inaan isku kalifo allow cuzima lii haddii laii qoro laii qadaro waqudiya lii laii qadaro tamaamuhu kitaabkan dhammaystirkiisa alla ii qoro kaana inuu ahaanayo awalu man qofka u horeeya yusiibuhu uu asiibayo nafcu dalika arrinkaa iyo alifidaasi nafciga ka soo baxaya qofka u horeeya iyaaya aniga khaasatan khaas ahaan qabla hayrihi aniga hayrkay ka hor oo minanas dadka kalea liasbaabin asbaab baana keenaysa inaan dadka kale uga horeeya xagga nafciga kahiiratin fara badan yaduulu waxaa dheeraanaya bidikriha asbaabtaa sheegideeda alwasfu tilmaantaan ugu dheeraan ilaa ana jublata dalika ilaada qaarkood waxay u arkaan inay tahay munqadic tahay istidlaha munqadic uu yahay bimacnaa lakin uu yahay ilaa ana jumlata dalika lakin jumlata dalik arrintaas iyo axaadiistaasi iyo akhbaartaasi duuduubkeedu waxa weeyaan ana dabda alqaliili ama daalikadow asbaabtii baa loo celin karaa labada waa la yidhi ila ana jumlata dalik asbaabtaa faraha badan duuduubkeeda iyo khulaasadeeda ana dabda alqaliil murtidi waxaa weeyaan ana dabda alqaliili in yar oo la dabdiyo oo la xifdiyo oo min hada shaani akhbaartan iyo axaadiistan ka mida wa itqaani itqaan alqaliil intaa yar ee akhbaarta kamida in la sugo yaa aysaru sahlan cala lmari qofka korkiisa ku sahlan min mucaalajati alkaiiri wax fara badan inuu isku kalifo oo minhu akhbaartii kamid ah walaa siyamaa gaar ahaan cinda man qof agtiis laa tamyiiza cindahu agtiisa aynan ku sugnayn wax kala saarid ah oo min alcawaami caamada kamid oo ah, isaga aan wax kala saaran karin ilaa bian yuwaqifahu inuu dul istaajiyo cala tamyiizi kala soociddii lafdirkeedii hayruhu qof kale oo hayrkiisa inuu dul istaajiyo o yidhahdo war waa kan miyaad arkaynin farta loo saara mooya qofka wax kala sooci karin ha iska yaraysto fa idaa kaana amru amarku hadduu yahay fii hada arrinkan aan soo sheegnay kamaa wasafnaa saa soo sheegnay oo ah qaliilkaas in la sugo oo lagu kaaftoomo falqastu marka in loo qasto minhu min alakhbaar ila saxiixi alqaliili kamaa wasafnaa waa caamadii iyo dadka aan wax kala sooci karin hadduu arrinku sidaa yahay falqastu minhu in loo qasto ila saxiixi alqaliili yaa awlaa awlanimo badan bihim cawaamunaaska u owlaysan min isdiyaadi saqiimi wax fara badan oo jiran inay sii kordhistaan oo sii kordhistaan deena uu noqdo xaadibuleyl uu noqdo oo wax uuna kala garanaynin saqiim iyo daciif iyo wax jiran iyo wax xumbaarato iska aruursato lama baahna waxbana kuu tari mayso musanifka wa inamaa yurjaa waxaa la rajaynayaa bacdu lmanfacati weli tiibuu daba socdaa in aliktifaau blabd lqaliil labd lqaliili waitqaanihi <clears throat> wax yar in la sugo oo weliba maaratay la dabdiyo wa inamaa waxaa loo rajayni dadka dadka maarata cawaamu naas ku magacaabay buu yidhi inta saxiixona ku kaaftoomaano ilan hadhow way qarqawmayaanoo ma dabaalan karaan yaa markaa inay wax walba akriyaan oy kala hufaan oo awood u leh kuwii buu sheegaya wuxuu le wa inamaa waxaa loo rajaynayaa bacdulmanfacati manfacada qaar ka mid fi listikhaari badsasha badsasa dalab istikhaar badsasha dalab inuu wax badan uu dalbo manfaco iyo faa'iido inuu ka helo waxaa loo rajeen min hada shani axaadiistan iyo akhbaartan isku dhex jirta wa jamci lmukararaat axaadiis soo noqnoqoto oo minhu akhbaartii kamid ah inuu aruuriyo oo jamciyo waxaa loo rajaynaya inuu ka faa'idaysto likhaasatan dad khaasaho minanasa kamid ah likhaasatan in kooban oo minanasa kamid aha ayaa loo rajaynaya ee dadkao dhan ma aha miman waa kuwa kuwa khaaska ahe eh loo rajeen waxbadsi iyo axaadiista kala shaandhaynteeda iyo mukararka iyo axaadiista maarata soo noqnoqonaysa aruurinteeda dadka loo rajaynay inay ka faa'idaystaan waa kuwe miman waa dadka rusiqa fiihi lagu arsuqay bacda atayaqudi baraarug iyo fiidhoonaan baraarug iyo fiidhoonaan iyo intibaah iyo dakaa qaar ka mida iyo walmacrifati aqoon biasbaabihi asbaabilxadiidi iyo wacilalihi kala garanayo asbaabu sixati alxadiid xadiidka muxuu ku asaxaa shuruudiisii uu xadiidku ku asaxayey iyo cilalkii qaamidkaah ee qarsoonaa ee daahirka salaamo iyo inay nabad tahay intaad u malayso laakiin qawaas qawsu maa fii daakilihi markii gudaha la timbado cilo qaadixah ayaa dhex fadhida xadiidka sababun khafiyun qaamidun tuqdixu lxadiid maa maca ana daahirihi salaama cilada marka la waa sabab qarsoon oo xadiidka daciifin muuqaalkiisa kore markii la fiiriyana inuu xadiidka saxiixyaad umalayn rijaashiisi waa mutasil raggaa waa rag la yaqaano laakiin ilduuf baa dhacay kaflatu saalixiin baa dhacday ragga marka waxaa garanaya khaaska ee ilaahay mawhibada uu siiyey alimaamu daarulqudni baa waxaa la yidhi cilla umaad ka hashaaye xadiidkan waa macluul baad ku hesha annaga nabad maan aragnaaye maxaad ka ogaataa baa la yidhi waxaan ku ogaada iska dhaafe cambir horta xadiis macluula ah. waa macluul maan kudhihi halkamaa taagnaan markaan ku dhaho waa macluulan ku dhahana orad waxaa aaddaa bu yidhi abuzurca aad bu yidhi abu xaatim aad bu hebel aad hebel hebel hebel aad bu sidaan ku dhahay hadday dhihi waayaan anigaa wax khalada kuu sheegay sidii buu yeelay gidi waay waa maaluul noo sheeg ma garanayn marka waxay dhaheen waa hiba hiba min allah ilaahay subxaana watacaala ufuray u furay dhadhanka xadiidkay garanayaan dhadhanka xadiidka inuu yahay kalaam nabi iyo rijaashan ayagaa iyo qaabka u siyaaqeeyeen iyo jamciga ruwaayaadka kale iyo mukhaalafaadka daqiiqa ee ku jira waxbay soo saarayaan ilahi uu furay subxaana wa tacaala allahuma calimna bima jahilna ayib wuxuu leeyahy musanifka raximah llah niman ba dad baa loo rajaynaya inay ka faa'idaystaan rusiqa fiihi lagu arsuqay axaadiista xaggeeda bacda tayaqudi baraarug iyo walmacrifata aqoon biasbaabi asbaab sixati alxadiid iyo wa cilalihi cilal xadiid kuwa kala yaqaana fadalika midka noocaas waa kuwe ahlutayaqudi walmacrifa biasbaabi alxadiidi wa cilalihi raggaa garanaya in allahu hadduu ilaahay doono yahjumu wuxuu weerari bimaagii shaygii uutiya la siiyey oo min dalika tayaqudka iyo macrifada iyo aqoontaasa wuxuu ku weerari ala alfaa'idati buu ku weeraraya fi listiktaari inuu basasho badsado inuu badsado min jamcihi jamci alakhbaari walaxaadiidi walmukararaat inuu jamciyo aruuriyo inuu ka faa'iidaysto wuxuu ku weerarayaa faa'idadii meeshan taallay ee xadiista faraha badan ku jirtay ee midda mukararka ee soo noqnoqonaysa ku jirtay wuxuu ku weerari atayaquda walmacrifa a baraaruga ilaahay siiyey iyo fiidhoraanta iyo fahmadaas iyo aqoonta uu uleeyahay sanaacat alxadiid xadiidka sanaacadiisa shuruudii iyo asbaabtii iyo cilalkii taasuu marka wuxuu ku kala saari ku kala shaandhayni saxiix iyo daciif ku kala shaandhaynaya a raggii kun xadiid baan been ahaan axaadiista nabiga ku daray maxaa laiga diri raggii yidhi maxaa la yidhi hebel iyo hebel baa kaa dambeeya hebel hebel baa dambeeyo daqiiqad kusoo saari waxa daciifka wixii kale wa inamaa yurja waxaa loo rajaynayaa bacdu lmanfacati manfaco qaarkeed fi listikhaari badsasha dalab laga intifaaco laga faa'idaysto min hada shani akhbaartan iyo axaadiistan xaggeeda la badsadana laga faaidaysto waxaa loo rajayn wa jamci lmukararaat axaadiista soo noqo noqonaysa minhu min alakhbaari kamida ka faa'iidaystigeeda waxaa loo rajeen likhaasatin dad khaas ahoo minanaas dadka ka mida miman dadkii a rusiqa lagu arsuqay fiihi mankuba bacda tayaqudi baraarug iyo walmacrifati aqoon biasbaabihi ay yaqaanaan axaadiistahu sababtii ku ansaxdo wa ciladihi waxay ku daciifto fadalika qofka noocaas ee tayaqud kale in shaa allahu hadduu alla doono yahjumu wuxuu weerari yahjumu waxaa loo jeeda yaqacu wuxuu ku dhici isagoo macrifadiisi iyo wixiisi yaqaano u imaan meeshan waa kala saaraya yahjumu wuxuu ku dhici bimaa wixii uutiya la siiyey sababteed oo min dalika tayaqudka iyo fahanka iyo aqoontaasa cala alfaa'idati faa'iidadii buu ku habsanoo ku dhacayaa fi listigsaari inuu badsado min jamcihi axaadiista jamcinteeda iyo aruurinteeda inuu badsado faa'idada laga helaayo tayaqudka iyo macrifadaas uu ku duldhacaya ayuu ku helaya fa amaa cawaamu nnaas wuxuu isku dhex wadaa isku garab wadaa cawaamu nnaas iyo ahlu tayaqudi walmacrifa hubar labaad buu kuu soo celiyay haddana wuxuu ku yidhi fa amaa cawaamu nnaas dadka kuwooda caamadaha aladiina hum ayaguba bikhilaafi macaani lkhaas dadkaa khaaskaa macnaha aan ku tilmaanay oo ah atayaqud walmacrifa biasbaabihi wa khilaafsan aladiina hum ayagu bikhilaafi macaani lkhaas dadkaa khaaskaa macaanidooda kuwa khilaafsan caamada min khaaskee min ahli tayaqudi ah khaaskaasi ka bedel ama ka bayaami min ahli tayaqudi khaaskii ehlu tayaqudka ahaa walmacrifati aqoonta iyo macrifada u saaxiibka ahaa kuwa caamada ee kuwaa khilaafsan falaa macnan lahum caamu macno oguma jirto fii dalabi lkaiiri wax fara badan inay dalbaan walxaal qad cajazuu ay bay kari waayeen can macrifati alqaliil intii yaraabaan habartii xaamada qaadi weydaa tahay ee tiri i kordhiya waqad cajazuu ayagoo ka cajizay can macrifati alqaliil intii yareed inay sugaan oy bartaan ayagoo kari waayey wax badan inay dusha saartaan oo daciifa oyna kala saari karin faa'idada uguma jirtee bal saxiixan hortaa ha ku kaaftoomaano saas ugu lehay musanifka inta waa fahamtay ma umalinaya way kooban tahay faama cawaamu naasi aladiina hum bikhilaafi macaani alkhaas dadka khaaska khilaafsan khaaska waa kuwe min ahli tayaqudi walmacrifa ahaa kuwa khilaafsane caamada falaa macna lahu macnaa oguma jiro faa'ido oguma jirto fii dalabi alkathiiri wax fara badan oo isdiyaadi saqiima soo marray isdiyaadi asaqiim inay dalbaan waqad cajazuu ayagoo ka cajizay can macrifati alqaliili intii yareed ee saxiix aheyd inay bartaan ayagoo ku adkaatay in la taabsiye mooyeen uma buu ku leeyay musanifku intaa kadib inaa anagu buu ku leeyay musanifku hadda wuxuu bilaabay musanifka raximah اllah taqsiim maa yuriidu taaliifu waxa uu rabo inuu alifo oo uu soo aruuriyo inuu qaybiyo saddex qaybood buu qaybiyey saddexdaa qaybood ishkaal baa meelaha qaar la geliyaa koo wuxuu kuleeyahay dadka axaadiista saxiixada wata iyo kuwa maaragtay eh, xasanada wata iyo kuwa ragga qaarra ay daciifiyeen ahlucilmigu qaarra ay tacdiiliyeen iyo kuwa laisku raacay inay wadaaciin yihiin majruuxiin yihiin mutahamiin ay yihiin dadka sidaas horta laiskugu jiraa bal ogow sidaan iskugu jiraa oo midda koobaade wuxuu ku leeyahay ku dhihi doonaa axaadiista qimada u sarraysa ragga wadana ay yihiin raggaa jibaasha ah qiimaha badan ayaan horta miiska soo saaray oon sadaarada baab markii kitaabka la sheegaba wa bilmunaasaba alimaam muslim raximah llahu tacaala kitaabkiisa canaawiin oo muuna dejinin abwaab ah kitaabka unbuu leeyahay kitaab kitaabu dahaara kitaabu salaad kitaabu lbuyuuc ayuu leeyahay laakiin baabun waa nusaaqdii iyo culummadii dambe ayaa ijtihaaday oo abwaabta farciga ayaa sameeyey wayna sahlan tahayoo axaadiistii islaheed oo dhan bu hal meel iskugu keenay marka baabkay ka hadli way sahlanta baababka marka qaarna qumuud baa ku sugan qaar waa waadix qaar waxoogo ishkaal baaba la geliyaa liannahu musanifka kutub kitaabka alifay ujeeddadii uu ka lahaa iyo fahamkii uu axaadiistan uu usoo aruuriyey waa un iska ijtihaadaad iyo ka fikir mooyeene mararka qaarkood in la gafaa dhici karta marka waxaa weeyaan kitaab muu leeyahay baabka waa sunaac culamaa almutaahiriin wey musanifku marka wuxuu ku tilmaami doonaa qeybaha uu kitaabka uqeybiyey qeyb wuxuu ku dhihi doona kitabkaga kumaba keeni doono qaybna waan ku keeni doonaa qaybtu ku keeni doono qaar usuul buu ku magacaabi oo waa shardiga isaga uu shardistay axaadiis saxiixa inuu keenayo shardigiisii bay waafaqsan yihiin shardigiisii ayay waafaqsan yihiin qaarna waxa weeyaan mutaabaca iyo shawaahid buu u keeni qaar waa qaarka aan gaadhsiisayn darajadaa sare laakiin ayagu laftirkoodu ehlu sidqi wa sataara ah qaabna waa qaar ragna waragga wax ka sheegeen culamada ka sheegeen qaarna aynu wax ka sheegin ayagu laftirkooda mutaabacada iyo shawaahid kuwa waxaa jira uu u soo dhawaan dooninoo kuwa mawduuciinta iyo axaadiista mawduuca dajiye iyo mutahamka iyo kuwa wuxuu leyahy ayagu darajadaan kala baxaya sida horta khulaasada bal ogow haddaad ogaatay uma ina anaga buu kulehay musanifku in shaa allahu hadduu ilaahay yidhaahdo mubtadiuun ayuu kulehay inaa in sha allah soo ma arti ina iyo isimkeedii iyo khabarkeedii bay insha allahuda kala dhex gashay ah, muctarad wey uma inaa annagu in shaa allahu hadduu ilaahay yidhaahdo mubtadiuuna waxaan bilaabi doonaa oon bilaabaynaa oon guda fii takhriiji maa axaadiis soo saarideed aada sa'altana weydiisatay wa taaliifihi taaliifi maa saalt wixii aadna weydiisatay alifideedii ayaan hadda galayn oo bilaabaynaa ku leehay calaa shariidatin shardi baana ku samayn iyo tilmaan la yaqaano oo waadix ah shardigaas iyo tilmaantaas oo sawfa adkuruha aan kuu sheegi doono laka adiga wa huwa waxaa weeye tilmaantu inaa anagu nacmiddu waxaan u qasdeenaa ilaa jumlatin maa axaadiis jumladeed iyo duuduubkeed maagaasoo usnida la isnaadiyey oo sanad loo sameeyey min alakhbaari axaadiista amaagaas can rasuulillaahi nabiga calayhi salaamna laga wariyey sala allahu alayh waali wasalam fanaqsimuhaa jumlat alakhbaar akhbaartaasi musnadada ah ee nabiga laga wariyey ayaan markaan u qasadno yaan fanaqsimuhaa qaybin doonaa calaa alaaati aqsaam saddex qaybood baan u qaybin doonaa buu yidhi saddex qaybood iyo wa halaati dabaqaat saddex dabaqo oo minanas dadka ka mid a calaa gayri takraarin soo celcelid la-aan ilaa an yaatiya inuu imaado mooyeene mawdicun meel laa yustaqnaa aan laga deeqtoomin fiihi mawdicaasi can tardaadi xadiid xadiid soo celcelintiis xadiidkaasoo fiihi gudihiisa u yahay ziyaaratu macnan macno dheeraada ah. oo mase isnaadun sanad inuu jira mooyeene yaqow dhacaya ilaa jambi isnaadin sanad kale dhinaciis licillatin cillo darteed takuunu ahaan hunaaka meeshaasaa lagu cillo bixinayaa liana almacna zaa'ida macnaha zaa'id hadde <clears throat> fi lxadiidi almuxtaaji ilayhi xadiidka loo baahan yahay la socota yaquumu macnaha zaa'idkaa wuxuu qumi maqaama xadiidin taam xadiid taama meeshiis buu qumayaa falaa budda marka waa laga maarmaan min icaadati alxadiidi xadiidka soo celidiisa aladii xadiidkii fiihi gudihiisa uu yahay maa wasafnaa waxaan soo sheegnay oo min aziyaadati ziyaada ah ow amase an yufasala in lasoo sooco dalika almacnaa macnahaasi ziyaadada ah ee loo baahan yahay min jumlati alxadiidi xadiidka intiisi kale laga soo sooco cala ikhtisaari inagu kusoo gaabsanayno intaasi mufiidka u jeednay macnaha waa goorma idaa amkana waa haddii suuragal noqoto in intaasi laga soo soco jumladii kale walaakiin tafsiiluhu soo soocidiis xadiid aad ka soo socdo in yar oo aad u oo shaahida oo maxallu shaahida inaad kala soo baxdo rubamaa casura inuu cuslaadaa la arkaayo waa isku xidhan yahay xadiidka awalkiisa iyo aakhirkiisa siyaaqiisa min jumlatii duuduubkiisa inaad ka soo socdo waa cuslaan kartaa hadday saa dhacdo fa icaadatuhu inaan soo wada celino xadiidkii ziyaadadii iyo wixii kaleo dhan iswata bihayati siduu ahaa isagoo wata inaan soo wada celino yaa aslamu nabadgelyo badan waa goorma idaa laaqa dalika arrinkaa hadday nagu cuslaato oo ah infisaal fasliga iyo sawcidda hadday nagu cuslaato weeyaane intan fiiri hadda laba shay buu isku darayaa wuuna keeni doonaa hadalka wuxuu ku yidhi musanifka saddex qaybood baan u qaybin doonaa akhbaartii aad naga codsatay inaan alifno saddex baan uqaybin alaata aqsaam wa alaata abaqaat min annaas maxaa laga wadaa alaata aqsaamka waxaa laga wadaa aqsaam alxadiid haddee haddaad maalan tirahdo saxiix iyo xasan iyo daciif aad tiraahdo saddexdaas qaybood ee xadiidka aad u qaybisay waxay saddexdaas ku noqdeen rijaalu aqsaam aqsaamtaa raggii kala warinaayabaa qayb qaybo noqday oo qaybsamay oo xadiidka saxiixa rijaalu saxiix bay leeyihin xadiidka xasanka rijaaluxasan baa la dhaha yaa jira oo daba taagan oo sidan gaadhsiiyey xadiidka daciifka rag baa ku jira dacfigaas u sababay marka dabaqaadku waa waa dadkii wey dabaqa waxaa la dhahaa inta dad ah ee isku casri ah ee isku sheekha ee isku qarni ah ayaa dabaqa la yidhaahdaa waana shay iska nisbi oo ictibaari ah waa nisbi ictibaari ah maxaan ka wadnaa dabaqadu marra way yaraan marra way dheeraan mar dad isku wakti joogaa dabaqaad sii kala yeelan marra dadki isku wakti joogay hal dabaqa laga soo qaadi markaad tirado markaa aad maalan tiraahdo anas binu malik raximahu llah oo sikaaru saxaabada ka mid a min dabaqati saxaaba buu ka mid yahay markaad tiraahdo saxaabadao dhan maxaad ka dhigtay hal dabaqaad ka dhigtay soo ma laakiin markaad tidhaahdo asxaabu rasuulillaah dabaqaadkooda intay casharata dabaqa wey labiyo toban dabaqa weeyaan saxaabada nabiga loo qaybinayo dabaqada dabaqada labaad dabaqada saddexaad say u kala horreeyeen labiyo toban dabaqay noqon markii laisku aruuriyaan hal dabaqo saxaabada nabiga noqon wakadalika ataabicuuna ilaa akhirihi saasay noqonaysaa marka wuxuu leeyahay waxaan qaybinaynaa axaadiistii aad tiri halla alif ayagoo sanadkeeda wadato dee xadiidkii sanadkiisi ken baad i tiriye matnigiina xugun buu qaadan sanadkiina magac buu yeelan matnigii xugun buu qaadanoo saxiix iyo xasan iyo daciif buu yeelan sanadkiina rijaalu saxiix iyo rijaaluxasan iyo rijaal daciif buu noqon soo maa waa wax laguu fahansiinaya hadda adiga ee ma aha muslim ba wuxuu keeni doonaa daciif buu keeni doonaa ma aha ujeedadu ee wuxuu kuleeyahay hadda saddex baan uqaybin kowdhe saddexdaa maxaan ka qaadan doonaa maxaanse ka tegi doonaa isagaa noo caddayn doona waa qaybinaya qayb awali ah dhowr saddex boqol oo kun oo xadiid buu intuu galay buu kala shaandheeyey intana ka soo saaray fa naqsibuha waa qaybin doonaa calaa alaaati aqsaam ko iyo wa alaat abaqaat min annaas dadkii xadiistaa warinaya wey marka wuxuuna weli taagan yahay shardigii ardaygii uu shardiyey buu weli muraacayna o ilaalinaya takraar fara badanna ma keenaayo waad ka sheegatay ile celcelinta faraha badane laakiin wuxuu leeyahay cudurdaar halii cudurdaaro mararka qaar dan baa keeni inaan takraar la imaadee halii cudurdaaro tiibuu afeef ama afeef hore maaa la ama afeef hore lahaw ama adkeysi dambe yeelo soo lama dhihin afeef horuu marka dhiganaya sheekhu ha takraar ma keenaya tiriya waa hadhow lagu qabsan maayo far baa u taagan wuxuu leeyahay ma soo celcelinaayo laakiin wuxuu leeyahay <clears throat> hadduu imaado meel aan laga kaaftoomi karin ama aan laga maarmi karin inaan xadiid soo celinno oo maxaad u soo celinaysaa kugu xumbaaray waxaa ugu xumbaanayaa xadiid baan sheegay xadiidkii haddaan sheegay mid kale oo ziyaado uuna kaa hore wadanin wata inta kale ay iskaga mid yihiin baan heli ziyaadadaasaan u dhimanayaa ziyaadadaasaan u dhimanayaa darteed baan u keeni marka intan ziyaadada ah ayaan u soo celiyey xadiidka mar labaad midkii oo kale usoo celiye ogaada buu kuleehay macno ziyaaday wada tahay oo waa sidee xagga macnaha marka laga fiirinay marna waa xagga sanadka marna waa xagga macnaha xagga macnaha waxaa weeyaan maalan xadiid baa mutlaq ah markaasuu wuxuu damcay inuu xadiidkan mutlaqa ah uu keeno xadiid kaleoo taqyiidinayo xadiidkii muqayidkaabuu yuu keenaya isagii kaa muqayidkaa oo kii mutlaqaha ah intuu oo kale ah laakiin ziyaado wuxuu wataa mutlaqaasi qaydaysa sama garanaysa taxriiru raqaba muqdan muqayid maxaa la yaraha mithaalkiisa fa taxriiru raqabatin iyo taxriiru raqabatin muumina soo marti raqaba haddii la iska yirahdo mutlaq baa la dhahaa muuminata hadii la yirahdo muqayid baa la dhaha soo ma marka saasoo kale wey marka xadiid mulaqa ayaa yuu soo werina keenaya markaasu wuxuu arkayaa xadiidkan mulaqa ah intan hadda meesha uu ku sheegay ziyaad oo kale ziyaado uu wato oo muqayid ah mid caama ayuu keeni mid mukhasisa oo khasisaayo ayuu arkaya oo khasis takhsiisinaya mid mujmal uu keeni mid mubayin oo mufasir oo casfasiraya ayuu keeni marka ka fasiraya waa isla kii hore ee mujmalkaa ah. laakiin in fasiraysaa la socota markay intaas fasiraysa ama takhsiisinaysa ama taqyiidinaysa mutlaqii iyo caamkii iyo mujmalkii intaasaan ziyaadadan u keenayaa ziyaadadan la socota yaan xadiidka usoo celinaya bu ku leey waa xagga matnigii dayib sanadkana waa soo celcelisaaye waase mararka qaare wuxuu leey sanadkan waxaa ugu xumbaari intaan xadiid keeno oon sanadkiisi kuu taxo yaa waxaa sanadkaa hore ku jira nin mudallis ah xadiidkana cancana ku wariyey cancana ayuu ku wariyey marka sanad kalaanki yaan heli sanadkii asagaahabaan soo wadayaa isla asagii laftirkiisii oo maanta simac ku warinaya asagii laftirkiisii oo simac ku wari intafa tadliis tadliiska meesha waa ka baxay marka salaaman saalimiin waa la nabadgalay markaas marka sanadka waxaan soo celiyey hadduu haddaaya can ku warinaya mudaliska oo laga kala istaagay haddana samicuu sheekhiisa kaga qaaday tadliiski marka waa ka baxay meesha fanu mustalax alxadiis la yihahdo way garanaysaan tadliiska oo qaybo badan buu noqdaaye tadliis isnaad iyo shuyuuq bu u waaweyn yaa waaweyn taasna way uu xumbaari inaan sanadka mar labaad soo celiyo waxaa kaloo ku xumbaari karta igu xumbaari kartuu leeyahay sanad baan keenay oo keeni karta sanadka asaga ah raawi waxaa ku jira ikhtalada fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisii isku dardarmaday markaasaan sanad kale keenaya sanadkaa kale waxaa ku jirta man yarwi canhu qabla alikhtilaat mid ka wariya intuuna isku dardarmanin ka hor qofka raawiga ikhtilaatka ku dhacana qaacidada ay culamaauxadiid leeyihin waxaa weeye haddii la helo qofkaa isku dardarmaday intuuna isku dardarmanin ka hor rag ka warin jiray warkooda waa la qaadan soo ma garanays ibnulahyaca oo kale maalan cabdullahi mubaarak iyo cabdullahi bn yuusuf atanisi iyo cabdullahi bin wahb almasri iyo raggaasaa ka wariyay qabla alikhtilaad xadiidkooda waa la qaadan ayib marka raggii qabla alikhtilaad ka wariyay baa sanadkan kale ku jira taasaa marka kuu maaratay gacan maris weeyaan oo waxaan kuleeyahay ikhtilaadka aad ka cabsanaysay waxaa weeya xadiidkan hebel baa ku jira qabla alikhtilaad buuna ka wariyay intuan isku darmanin marka taasaad ola jeedaa marka tikraar maxdi ah oon faa'iido lahayn oo uun maaratay takraar iska soo celcelisa ma jira ogaada buu le khiyaaray ogaada buu kuleehay soo afeef maaha marka halkaa markuu marayo musanifka <clears throat> ayuu haddana wuxuu ku yidhi laakiin haddii lagaba maarmaba inaan xadiidka o dhan soo celiyaba oo ii sahlanaata inta ziyaadada inaan soo gooyo inta ziyadada bista soo goosan buu kuleehay laakiin wuxuu le waa adag tahay mararka qaar xadiidkan mogta wuu ishayaaye siyaaq buu leeyahay hal macnuu wataa waa isku xidhan yahay mararka qaar markaad ikhtisaarka iyo gaabin aad samayso gaabintaasi wuxuu noqon ikhtisaar mukhil macnihii buu bedeli macnihii buu hallayn hadal daba go-an buu noqoni hadal madax go-an buu noqoni marka mararka qaarkood inaan intii macnaheed soo sooco way u adkaan kartaa haddiise ii saalanaato waan iska dhaafi takraarkii oo intaa macnaha zaa'idka maan la imaan bal hal mar fiirsa marka uma inaa anagu in shaa allahu hadduu ilaahay yidhaahdo in shaa allah mubtadi'uuna waxaan bilaabaynaa fii takhriiji maa sa'alta waxaadna weydiisatay ardaygii buu la hadlayaa soo saaridiisi iyo wa taaliifi maa sa'alta waxaadna weydiisatay alifidiisi calaa shariidatin shardi iyo tilmaan baana ku alifaya shardigoo soofa adkuruha aan sheegi doono <clears throat> laka adaan kuu sheegi doonaa wa huwa waxaa weeye wasfiga iyo tilmaantu inaa nacmidu waxaan u qastaynaa ilaa jumlati maa usnida wixii la isnaadiyey ee sanad loo sameeyey oo min alakhbaari akhbaara jumladeedii iyo jumlo kamid ee koox kamid a ayaan u qastaynaa can rasuulillahi nabiga calayh salaam akhbaartii ama can rasuulillahi almarwiyati can rasuulillah nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam fanaqsimuha akhbaarta musnadada waxaan u qaybin doonaa calaa alaati aqsaami saddex qaybood iyo wa alaati abaqaatin saddex dabaqoo min annaasi dadkii saddexdaas aqsaam warinayay ah calaa hayri takraarin soo celcelis la-aan baana kuu keeni ilaa an yaatiya inuu imaado mawducun meel laa yustaqnaa aan laga min fiihi mawducu can tardaadi xadiidin xadiid soo celcelintiis xadiidkaasoo fiihi gudihiis uu yahay ziyaaratu macna macno dheeraada wata oo mase isnaadun sanad yaqacu dhacaya ilaa janbi isnaadin sanad kale dhinaciis licilatin cillo darteed baan usoo celinayaa takuunu ahaanaysa hunaaka meeshaas cilalka soo sheegnay caam iyo khaas iyo mutlaq iyo muqayad iyo mujmil mufasal iyo xagga matriga xagga sanadkan ikhtilaadka iyo tadliiskii waxaas wey liana almacna zaaid macnaha zaa'idka ah ee fi lxadiidi lmuxtaaji ilayh xadiidka loo baahan yahay in la soo celiyo ku jirta macnahaasi yaquumu wuxuu qumi maqaama xadiidin taam xadiid taama meeshii buu taagan yahay oo lagama maarmo ha lama yaraysan karo lama dhayalsan karo xadiid taamahu kaloo ka dhigan yahay in la celiyo wey marka falaa budda waa laga maarmaan min icaadati alxadiidi kol hadduu xadiid taama macnihiis taagan yahay o faa'idadaas ku jirto laabudda waa laga maarmaan min icaadati alxadiidi xadiidkii inaan soo celiyo alladii fiihi gudihiisa uu yahay maa wasafnaa waxaan sheegnay oo min aziyaadati ziyaadatu aw amase an yufasala haddii kale aama ka soo soocno dalika almacnaa macnahaasi dheeraadka ee u wato min jumlati alxadiidi xadiidkii intiisi dheeraada mukararka ahaa aan ka soo soocanno cala ikhtisaarihi si gaabanun inta macnaha un aan ku gaabsanayno idaa waa goortiise amkana ikhtisaarkaasi iyo gaabsashadaasi ay suuragal noqoto walaakin tafsiiluhu macnaha zaaidka inaan soo soocanno rubamaa casura inuu cuslaadaha la arkaa min jumlati xadiidka jumladiisaan aan kasoo socno fa icaadatu inaan soo celina marka bihay-ati xadiidkii oo idlos watoo garaangarsan idaa daaqa dalika soo gaabinta hadday cariiri noqoto yaa aslamo nabadgelyo badan fa amaa maa wajadnaa waxaansan helno buddan maaran min icaadatihi soo celidiisa bijumlatihi inaan soo wada celino waxaan ka maarmayno min gayri xaajatin xaajaba aynan noo haynin minhaa soo celintaasi ilay xaggiisa falaa natawallaa u qasti mayno ficlahu samayntiisa soona celin mayno in shaa allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo wallahu aclamu billahi tawfiq wsala allah waslama ala muxamedin amiin